لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله وqول الlahi taعaalى ma kana لbشhر an yuؤtiyahu اllah الkitaaba ilى akhir اaayة cashirkeeni saa xalayto baabu الducaaءi calى الmuشhrikiina bاlhazimaةi والزلزلة ibrahim بن muسى qala aخbarana عيسى qala xadaثna هisham عan mحamedi عan cabيdة axad اlإkhوة ay weydiinaya hishaamkaas alimaam الcayni wuxuu leeyahay qaala bacضهm hisham adistiwaaي laakiin wuxuu rajaxayaa inuu yahay hishaam binu xasaan riwaayat اlasayli ninka la yidhaahdo saasuu rajaxay buu lehay marka isku meella way dhacaan hishaam binu cabdillaahi distiwaayi iyo hishaam binu xasaan marka waxaa raajaxa inuu yahay hishaam binu xasaan walaalaha qaarkood mid kamid a ah walaalaha oo darsiga ku taxan hooyadiis xanuunsan tahay ilaahay caafiyo ilahay bar ilahi hanoo caafiyo caafimaad allah siiyo cudurka allah ka qaado صلى الله وسلم على نبي محمد yaqulu musanifu raximah llah baabu duaai mushri ducaa'i nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam waxaan soo maray ku jiray dacwadii laga hormarinayay jihaadka ducaa lilmushrikiina bilhadyi yataallafahum dacwati lyahuudi wاnasara baababkaas u dambeysay wuxuu ka hadlaya hadda musanifku ducaa'i nabiyi nabiga alayh salaam dacwadiisii annaasa dadka uu khayrka iyo diinta ugu yeerayo ila alislaami ugu yeerayo islaamnimada wanubuwati wa ihbaati nubuwati inay ihbaatiyaan ay sugaan ama ay rumeeyaan oo qiraan nubuwada nabi moxamed sala allah alay wasalam rasuulnimadiisa taasaa dadka loogu yeeraya wa an laa yatakida bacduhum bacda in qaarkood qaarka kale uuna ka dhiganin arbaaban rabbiyaal min duun illah ilahay sukadiis la caabudo ilaahay kayrkii inaynan caabudinoo cusayr bnullaahi iyo ciise bnullaahi iyo makhluuq inaan rabbi laga dhiganin oo qaarkood qaarkoolaa caabudin arrintaasaa loogu yaraya yahuud iyo nasaara inayna cusayran ayna dhihin ibnullaahi yahuudna ayna dhihin masiix ibnullah ciisa waxaa ujeedaa nimanka la yidhaahdo kiristaanka ciise leeyihin ibnullah kuwana waxa cusayr waxaas inuu waxba ka jirin arrintaasaa laga dhaadhicinayo loo sheegayo xaqiiqada ah iyo ilahay qowlkiisa u yihi ma kana libasharin an yu'tiyahu llahu اlkitaaba wاlxukma wالnubuwa uma yaqula linaasi kunuu cibaada li walakin kunuu rabbaaniyiin kunuu cibaada li min duni illah walakin kunuu rabbaaniyiin yani munaasab ma aha bashar inuu ilahay kitaab siiyo iyo nubuwo iyo risaala den ay dhahaan aniga i caabuda ilahay keligii baa la caabudi ummaddana waxaa la rabaa dadka hogaaminaya inay ay noqdaan rabbaaniyiin dad dadka diinta ugu yeeraayo oo rabbi aaminidiisa iyo rumayntiisa ugu yeeraayo oo tarbiyeenaya walakin kunuu rabbaaniyiin bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun ila akhir aaya qala xadaثana ibrahim bnu xamza qala xadaثana ibrahim bnu sacdin الzuhriy can salix ibnu kaysaan can ibni shihaab الzuhri maxamed ibn muslim can cubayd llahi bni cabd llahi bni cutb bn mascuud alhudali can cabd llahi bni cabaasin radi allahu canhuma anahu cabdاllahi bn cabaas akhbarah wuxuu u waramay cubaydاllaahi bn cabdilaahigaas ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam nabigu kataba inuu qoray ilaa qaysara boqorkii ama meligii reer ruom labadii dowladood xilligii nabiga ugu weyneed waxay ahayn faris iyo ruum bay ahaayeen duwal kale oo xabashida ay kamid tahay iyo masarna way jireen intaba nabiga waraaqo u qoray calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadiisa ugu dhiibay in dacwada iyo diinta la gaarsiiyo oo tawxiidka la gaarsiiyo hadda usayna u dhihin ma jaana min bashiirin walaa nadiir wax noo bishaareeyey iyo wax noo diga midna nooma imaanin sayna u dhihin lian laa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul sayna ilaahay gar oogu yeelanin ama xujo u sheegan hadhow wax noo sheegay maanan arkin ayna u dhihin ayaa waxaa loo wixii la gaari karana toos baa loo gaaray wixii kalena risaa'il iyo waraaqaa loo diray oo saxaabada nabiga calayh salaam baa gaarsiinaysay kataba marka nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu qoray ilaa qaysara boqorkii reer ruom yadcuuhu ila lislaam asagoo islaamka ugu yeeraya wa bacatha bikitaabihi qoraalkiisaa iyo kitaabkiisaasna wuxuu la diray ilayhi qaysar iyo boqorkaa loo diraayey maca daxiyat alkelbi saxaabi la yidhaha daxiya bnu khaliifa alkelbi saxaabigaasuu nabiga alayh salaam warqadda u dhiibay oo yihi orod gaarsii warqaddaa marka waxaa isaga wuxuu muhiimadiisa daxiye waxay ku eg tahay ninkii ka hooseeyey ama barasaabka ahaa ama gobolka haystay ayuu warqada gaarsiinaya midkaasaa usii gudbinayaqdis buu aaday masaajidkaasi baytulmaqdis ku yaala masjid alaqsa ayuu aaday shukran asagoo alle ku shukrinaya lima ablaahu llah wuxuu ilaahay ugu nicmeeyey ablaa iyo balaa baa jirta ablaada waa macnaa nicma wey nicmadana waa la dhahaa ablaa sharkuna balaa baa la yidhaahdaa marka labaduna imtixaan weeyaana wanabruukum bishari waalkhayri fitna labadaba ilahay wuxuu ku tilmaamay in laisku imtixaami marka nicmadii ilaahay uu siiyey inuu ku shukriyo ayaa laga rabaa baytulmaqdis buu markaa aaday oo masjidkii qiimaha badnaa ku yaalay ayuu aaday lima shukran lilah asagoo ilahay ku shukrinayo lima ablaahu allah wuxuu ilaahay ugu nicmeeyey daraaddeed oo guushii iyo gargaarkii uu helay ee uu ka guulaystay reer faris iyo mujuusti falama jaءa qaysara qaysar markuu u yimid kitaabu rasuuli illah warqaddii nabiga calayh salaam ee dexyo loo dhiibay markay soo gaadhay oo ninkii cadiimu busra ahaa intii loo dhiibay cadiimu busrana uu usii gudbiyey madaxweynihii markay soo gaadhay oo warqaddii u arkay inay ka socoto min rasuuli illaah sala allahu aleyh wasalam iyo nubuwadda rasuulka alayh salaam oo loogu yeelayo qaala wuxuu yidhi xiina qara'ah markuu akhriyey warqaddii oo ay ku qoran tahay min muxamedin rasuuli illaah ilaa adiimi cadiimi ruum boqorkii reer rum bay ku socotaa salaamun calaa man itabaca alhuda aslim taslam yuutika allahu ajraka maratayn fain tawallayta fainama calayka idmun arisiin hadallada qiima badan ba ku jira nabi alay slam warqadda ku qoray markuu akriyayba wuxuu yidhi iltamisuu li lii waxay ii raadisaan haahunaa gobol waddankan aan xukumo war waxaad ka dhex raadisaan axadda wax socoto oo qof aho min qowmihi ninkaa qowmkiisa kamida ninkaa nabinimada iyo risaalada sheegtay ee warqadda noo soo diray aayaadkan soo qoray wax qowskiisa oo socoto oo safar ku yimid ilaan shaam bay tijaarada u aadi jireen reer quraysheed rixlata shitaa'i wasayf yaman iyo shaam bay aadi jireen markaba wax socotaoo noo imaaday oo safaraya oo ninka isku qaws yihiin oo waraysanno bal raadiya buu yidhi liasalhum saan u weydiiyey can rasuuli illah nabiga calayh salaatu wasalaam xaalkiisa qaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi fa akhbaranii waxaa ii warramay abu sufyaan ibnu xarb annahu kaana inuu markaas joogay bishaami shaam inuu joogay fii rijaalin rag oo min qurayshin quraysh asagoo ka mida oo qadiimuu galay shaam tijaaran taajiriina xaal yihiin kuwa becsharaysanaya oo tijaaraysanaya fi lmudda muddadii alatii kaanad ahayd bayna rasuuli illah nabiga iyo calayhi salaatu wasalaam wa bayna kufaari quraysh muddadii nabiga iyo kufaaru quraysh udhexaysay ee heshiiskii cumrat alxudaybiya la wada galay toban sane in dagaal una dhex marin reer quraysheed ay madiine mari karaan ayagoo nabadoo shaam u socda muslimiintuna ay maka imaan karaan heshiiskii buu ka faa'iidaystayoo shaam markaasuu joogaayo ka bexsharaysanay rag baa la socda reer quraysheeda marka qaala abu sufyaan wuxuu yidhi fawajadnaa rasuulu qaysara ninkii qaysar ahaa ee magaalada ee waddankaa xukumay ninkuu soo diray ayaa wajadnaa na helay fawajadanaa waxaana helay rasuulu qaysara bibacdi shaam shaam meel kamida ah unaga helay waa la diray oo dadkii baa la kala diray oo ninkaasi qoladaasi reer quraysheeda wixii waddankan imaaday oo soo galay soo qabtaa la yidhi marka dad raadinayaa yaa helay marka fainduliqa bina waana nala tegey biasxaabi induliqa bi aniga iyo wa biasxaabii asxaabtaydii ila socotay qurayshtahaa yaanana kaxeeyey xataa qadimnaa ilaahan ka galno iiliya baytulmaqdis oo markaa uu joogo boqorkii ayaanana geeyey fa udkhilnaa calayhi hiriqla ananoo geliyey fa idaa huwa jaalisun waama fadhiyaa fii majlisin goob buu fadhiyaa majlis fii majlisi mulkihi meeshii uu mulkigiisa ahyo xafiiskiisii ilan boqorada waa artay madaxda sideeduba magaalo kastaba meel waxay ku leeyihin baytu diyaafa meel oo madaxtooyaa ah, oo ay fadhiistaan oo xafiisyo iyo waxu usi diyaarsan yahay ayay ku leeyihiin meesha gees hoos la dhaho kale iyo meelaha maarata xafiisyaha waaweyn lagu qaabili iyo meelay iska leeyihin meeshuu taga markaa howlihiisi u iska sii wadanaya faidaa huwa jaalisu wuxuu fadhiyaa fii majlisi mulkihi mulkigiisa majliskiisii buu fadhiyaayo calayhi taaj madaxana waxay u saaran taajkii boqortooyada ee calaamada lagu gelin jiray ragga madaxda iyo boqorada ah yaa madaxa u saaran oo madaxa ka yuuqan waidaa idaa xawlah gaararkiisana waxaa tuuraba fadhiya culamaau ruum ruum wadankaa la yidhaha ama dadkaa la reer ruum la yidhaha madaxdoodii golihii wasaarada iyo baarlamaanka waxaadao kale madaxdii baa kor ag fadhida oo la joogta waa iskugu yeeray war cusub baa yimid oo imaana buu yidhi faqaala abu sufyaan iyo qurayshtii marka waa lasoo tuuray meeshii baa la keenay goohahaas iyo muxuu ahaa hoolkaasaa laiskugu keenay faqaala liturjumaanihi hiriqlaa hadlay turjumaankiisiibu wuxuu ku yidhi afceliyihiisii l af kale ku hadlaa iyagu luqadii carabiga ma yaqaano nin marka carabiga yaqaano oo dadkiisa abaa ah lasoo helay turjumaan laga dhigtay nimankan carabta rabaa ayaa la rabaa inuu u kala afceliyo fa qaala liturjumaanihi kii afcelihiisa turjumaankaaba wuxuu ku yidhi hireqle salhum waxaad weydiisaa ayuhum intoodan hadda iisoo gashay midkoodii aqrabu oo ugu dhawaasho badan nasaban xagga nasabka ilaa hada arajul aladii ninkan yazcumu sheeganaaya anahu nebiyun uu nebi yahay ninkan nabinimada sheeganaya intiina ninkee u xiga oo xogtiisa aan waraystaa qaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi ana ana aqrabuhum ilayhi nasabaa anaa ogu nasab dhow baan idhi buu yidhi qaala hiriqle wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi hiriqle maa qaraabatu maa baynika wa bayna adiga iyo asaga qaraabada idin dhexayso maxay tahay ma nasabka hooyada hooyada ma aabbaha maxaa mafaxsiban tihiin ma waalidku kugu quman yahay maa qaraabatu maa baynika ow maa baynaka adiga iyo wa baynahu asaga qaraabada idin dhexayso maxay tahay faqultu waxaan idin yidhi huwa ibnu cam ina adeer wey waa facsiman nahay banu nawfal bay isku yihiin mxuu ahaa cabdimanaaf ayay isku yihiin walaysa fi rakbi buu leeyahy oo ma idin axadun qof ma jirin min bani cabdimanaafin reer bani cabdimanaaf oo hayraani aan ahayn cabdimanaafkii afartaa ee wada dhashay nabigu banu haashim buu ahaa iyo nimanka bani cabdishamsi la yidhaahdo iyo nawfal nimankaasay ahaayeen walaalay ahaayeen marka cabdimanaaf bay iskugu tagaan waa facsiman nahay buu marka yidhi faqaala qaysar baa wuxuu yidhi boqorkii udnuuhu soo dhaweeya ninkan abu sufyaan la yidhaahdo wa amara biasxaabii asxaabtaydii la socoteena wuxuu amray in gadaal la tuuro fajuculiu waxaa la yeelay khalfa dahrii dhabarkayga gadaashiisaa la tuuray cinda katifi garabkaygaana lagu aadiyey si aanan iskugu baaqin oonan isdhaha anaga isku qabanin gadaal baa laiga tuuray buu yidhi isaga baa la waraysanaya ayagana waa daba taagan yihiin wejigooda isaguna u arkin malaamixdoodii waxay diidan yihiin ama ay ogol yihiin uuna u fahmin iskugu baaqin arrimahaasuu rabaa oo gadaal buu ka tuulay uma qaala wuxuu ku yidhi liturjumaanihi turjumaankiisa ama liturjumaanihi wuxuu ku yidhi qul waxaad ku tiraahdaa liasxaabihi asxaabtiisa ninkan daba tuuran inii saa'ilun waxaan weydiini hada rajula ninkan abu sufyaana an aladii ninkii baan su-aal yascumu sheeganaya anahu nabiyun nabi yahay moxamed baan weydiin rabaa ee fain kadaba hadduu been sheego fakadibuuhu beeniya ku oriya hadduu wax beenah uu ii sheego been buu sheegaya dhahoo qarinina qaala abu sufyaan baa wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartay lowla alxayaau haddaynan xishood ahayn yowmaidin maalinta aan xishooday min an yahura asxaabii asxaabtayda inay iga wariyaan oo iga naqliyaan canii xaggayga alkadiba been inay iga naqliyaan haddaanan ka xishoonaynin lakadabtuhu waan u been sheegi lahaa xiina goortii saalanii canhu ii weydiiyey markuu su-aalahay weydiinayey wax beena oo nabiga calayh salaam uuna mudanin oo aan sax ahayn baan ka sheegi lahaa buu le abu sufyaan markaa gaal wey gaal buu ahaa laakiin wuxuu leeyay nin odayah oo mas-uulah oo reer madax u ah in been intii laga maaragtay wariye la yihahdo been buu sheegay la yidhaahdo wax foolxun weeyaan oo beenta way nici jireen laakiin wuxuu leeyahay cadaawadaan u qaba ninkaasi ama nabiga calayh salaam waan ku been uuman lahaa oo been baan sheegi lahaa laakiin cabsi waxaan ka qabaa in la yidhaahdo been buu odayga sheegay taasaa ka reebtay buu walaakinii istaxyaytu waan xishooday an yadfuruu inay iga naqliyaan oo iga guriyaan oo iga gudbiyaan alkadiba been canii xaggayga oo fasadaqtu runtii baan iska sheegay bu yidhi waxaan ku ogaa nabiga calayh salaam meel laga dhaliila maba lahaynba nabiga calayh salaatu wasalaam dhaliil maba lahayn dabeecadiisa iyo dhaqankiisa iyo waktigiisii hore iyo waktigiisi dambe maca caruurnimadiisa dib haddii lagu noqdo taarikhdiisa nabiga calayh salaam iyo siiradiisa iyo siifihiisa dib lagu laabto wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam nin qiimo badan buu ahaa maxamed ulamiin bay ubixiyeen isagoo yar ay ku qanceen khilaafaadkoodao dhan ba wuxuu dhahay ku qanci jireen oo ku goyi jireen marka cadaawaddu waxay ka timid ucbud اllaha ma lakum min ilahin hayru markuu yidhi ilahay keligii caabuda ayay ka diideen oo dhina jacala alaalihata ilahan waaxida ilaahihii iyo asnaamtii aan caabudaynay miyaa hal ilah laga soo reebay allihii khalqiga khaaliqaha keliya laga soo reebay halkaasay marka cadaawadu caqiide iyo diin xumo ku dhacday ayay ahayd ee nabiga alayh salaam shaksiyadiisa iyo dabanimadiisa wuxuu yahay way yaqaaneen fainahum la yukadibuunaka walaakina alaalimiina biaayati illahi yajxaduun ayuu ilahi lehy subxaana wa tacaala adiga waxba ay kaa sheegayaan ma jirte diin xumaa ku jirta aayaadka ilahay bay diidan yihiin caqiidadii saxdeed aa lagu kari leeyahayo khuraafa laga kari leeyahay marka wuxuu leeyahay waan iska rub baan iska sheegay buu yidhi uma qaal liturjumaani wuxuu ku yidhi qul lahu waxaad ku tidhaahdaa abu sufyaan kayfa nasabu hada arajuli fiikum ninkan nasabkiisa dhexdiina see ka yahay ma nin qawskiisa iyo ehelkiisa dad qiimo badan oo ikhyaara oo sharaf leh ka dhashayba mise waa dad aan wanaagsanin ka dhashay qultu waxaan idhi buu yidhi huwa ninkaasi nabi moxamed alay slam fiinaa dhexdaanada duu nasab waa nin nasab wanaagsan u saaxiib oo qiimo badan ikhyaara dadku hadday dad ikhyaara yihiin oo sharaf leeyihiin markay diinta galaan oo qaataanna sharaftooda sharaf baa ku darmanaysa khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaam idaa faquhu dadkii wanaagga markuu horaba jaahiliyada ku ahaa hadday diin ku darsadana way sii ficnaan marka dad qiimo badan buu ka dhashay qaala wuxuu yidhi fahal qaala hada alqawla warkan nabinimada iyo risaalada uu sheegtay ma yidhi axadun qof sheegtay ma jirtaa oo minku idinka nimada qabla hortiis idinka qawskiina ree quraysheeda ama cabdimanaafba haddaad tihiin axad sheegtay oo oga horreeya isaga ma jiraa qultu waxaan ilaa maya faqaala wuxuu yidhi kayfa tattahimuunahu faqaala wuxuu yihi kuntum tatahimuunahu calى kadib akuntum istifaamaa maqan akuntum tatahimuuna ma ku tuhmi jirteen cala lkadibi been qabla an yaquula intuuna dhihin maa qaala wuxuu yihi nin afminshaar oo beenta sheego oo aan maarata waxba ka dhowrsanin miyuu ahaan jiray mise nin runta ugu taqaaneen buu ahaa intuuna waxaan sheeganin nabinimada runta waxaa la maya ee weligaana been kumaana tuhmin male amiin buu ahaan jiray runta waa lagu yaqaanay saadiq amiin qaala fahal kaana min aabaa'ihi ninkan aabayaashiis iyo dadku ku abtirsaday adeeradii awowayaashiis min marikin wax boqornimo soo maray ma jiraa baytulmulki iyo boqortooye iyo nin soo maray miya mise arrintan waxaa weeyaan wax boqortooye oo uga horraysay ma jirto qultu waxaan idhi laa wax boqorahoo uu ku abtirsado ma jirin ah, wax boqor uu ku abtirsado ma jirin qurashna sideedaba mahaamta way kala lahayd oo qolaba meel bay ku maaratay ku aadareed qaala wuxuu yidhi fa ashraafu nnaasi dadka kuwooda sharafta badan ee dadka ay qiimeeyaan ama madaxnimo ama maal ama dhaqaalo ama tiro iyo qabiil lagu qiimeeyo dadka noocaa sameeya yatabicuunahu raaca am ducafaaum mise dadka ducafada ee la liido ayaa raaca qultu waxaan idhi bal ducafaauhum ducafadaa raaca dadka aan qabiilkaba ka dhalaynin addoommaha maarata la addoonsado dadka mustadcafiinta iska heen aad usii tababadneen dadkaasaa aad u raacay dad quraysh oo qiimo badanna waa raaceen lakiin dadka badan baa laga hadlaya qaala fayaziiduuna am yanqusuun wayaziiduun ma ziyaadaan am yanqusuuna mise way nusqaaban dacfiga iyo sharaftuna waa ayaga ictibaartooda laga hadlaya ee qiimaha iyo sharaftu sideedaba waxaa weeyaan in akramakum cinda allaahi atqaakum xaggaa weeyaan lakiin isaga wuxuu ka hadlayaa adinka agtidan dadka sharafta aragtaan mise kuwa ducafada kee raaca markaasu wuxuu bal ducafaa unbaa raaca qaala wuxuu yihi fayaziiduuna ma ziyaadaan markaa dadka raacaya am yanqusuuna mise way sii yaraadaanoo way nusqaamaan oo in yar bay taagayihin oo dhaafaynin qoltu waxaana bal yaziiduun waa ziyaadaan hebel baa islaamay maalin walba yaad maqlaysaa heblaa islaamtay qaala fahal yartadu ma soo noqdaa ma ridoobaa axadun qofna sakdatan caro u lidiinihi diintiisa u araysan yahay darteed bacda an yadkhula fiihi intuu galay kadib diintii qof soo noqdoo yidhaahda war wixii aan ku hongoobayo diintii waxaan moodahayy sax ma aho waan soo ogaanay qof yidoo soo laabtay oo gaalooba jira qultu waxaan laa maya qof intuu dhadhamiyey galay dib ama soo laabto laxman wadaman buba ku furan naftiisau markaaba huraya saasuu usoo islaamaba wax walba oo cadaab iyo ciqaab la mariyo in uu saanimadii ka laabto ma suuroobayso wey qaala wuxuu yihi fahal yaqdiru ballanta ma ka baxaa ninku oo mise ballanaha waa ilaaliyaa qultu waxaan laa ballanka ma baxee waa nin ilaaliya ballanta wanaxnu anaguse alaana haddadan minhu xaggiisa fii muddatin muddaan heshiis qoranay oo muddaa noo dhexaysa heshiisa iyo cahdi iyo ballan baa noo dhexaysa naxnu nakhaafu aanse ka baqayno an yaqdirana ballanta ka baxo halkaasu intaasu sheegay ballan baa noo dhexaysa iyo heshiis inuu ka baxana waan ka baqaynaa buu yidhi intaasaan u sureeyey inuu meesha gashado qaala abu sufyaan baa wuxuu le markii dambe warramaya xaqiiqadii buu sheegi uu saxaabi noqday qiimo badan wuxuu le qaala abuse walam yumakinni ima makaminin kalimatun ama ima suuroobin lam yumkinni ima suuroobin kalimatun kelimo udkhilu aan geliyo fiiha kelimaduba shay an wax atanaqasuhu aan ku nusqaaminaayo bihi nabiga oon la akhaafu ka baqaynin an tu'fara canii in laga wariyo oo laga baafiyo hayruha aan kelimadaa ka ahayn kelima aan ku nusqaaminaya nabiga calayh salaam oo aana ka baqaynin haddii aan dhex gashado in been buu sheega ladhla dhahayo aan ka baqaynin oo ii suurooday ma jirin buu leeyahay hadalkaan dhahaba amaad gashan kartaa oo ay qabanaysay ilaa kelimadan mooyaane hayruha kelimadan oo ah ballan baa noo dhexaysa hadda inuu buryana waan ka baqaynaa waan ka baqaynaa ma af af maaha ninkan ma ka bixi jira hadda ka hor caadi baad gasheen ballamaad gasheen dhaqan baa naga dhexeeyey kontan iyo saddex sano baka joogay dhexna dhex joogay intaasuu wiilkiinii ahaaye ballan uu ka baxay ma lahaya wax aad sajisheen oo taariikhda ay qortay oo ballanka bixida ma jirtaa dib u raaco waa keeni waaye hadduu yidhi ballanta marka uu oofiyey nabiga alay salam ballanta hadda ay la galeen ayuu leeyahy waxaan ka baqayna inuu ka baxo waana og yahay inuu nabiga alay salaam ka baxaynin sala allahu alayh waali wasalam xataa waa soo maray ninkii abujandal ahaa ee muslimka ahaa ee soo dhex isku soo dhex turay wixii oo qoraalkii iyo heshiiska uu socdo nabigu waa kii celiyey sala allahu alayh wasalam abu basiiraa soo maray inuu celiyey dadkii soo imaadoo dhanba dib buu celiyey rasuulka alayh salam u oofinayay sala allahu alayh waali wasalam aad buu oofin jiray rasuulka alayh salaam saxaabadiisa oo jihaadka inay ka qayb galaan raba yaa mararka qaar intay meelaha ka qabtaan oy dhahaan maxamed baa u socotaane maya mas raaceen ayuu dhihi jiray u oofiya nafyi lahum wanatawakal cala allah ballantooda waan u oofinayna inna ilah baa tala saaranaynaa iska laabta marka waa og yahay qaala wuxuu ta hal qaataltumuuhu ma la dagaalanteen ninkan ow qaatalakumaynama dagaalamay dagaal mayna dhex maray qultu nacam haa waan dagaalamnay waxaaba dhacay beder waxaa dhacday uxud baa dhacday qaswatu uxud baa dhacay labadaas dagaalo waaweyn ayaaba dhacay ba sulxulxudaybiya ka horreeyey qaala fakayfa kaanat xarbuhu dagaalkiisu waa sidee xarbukum dagaalkiinase waa sidee dagaal hadduu dhaco qaalib iyo maqluub wey yaa guulaysta yaase laga guulaystaa qultu waxaan idhi buu yidhi duwalan waa wareegto wa sijaalan wadaan wey oo waa maxay yudaalu calayna mar baa annaga nanugu wareegay almarata mar baana naga adkaan wa nudaalu calayhi marra asagaan ku wareegaynaa alukhraa oo kale oo waan ka adkaanaynaa waa wareegto oo meeraysi wey marra waan ka adkaanaynaa marna wuu naga adkaan beder waa kii toddobaatan naga laayey toddobaatan naga qabtay uxudna toddobaatan maasaa ka dilay marka marna waa libinta anagaa sheegana marna asagaa naga adkaada saasuu yihi marka qaala wuxuu yidhi famaada yaamurukum bihi haye muxuu ina amraa ninkan oo aad ku qoonsateen qaala yaamurunaa wuxuuna amraa an nacbud allah inaa ilaahay caabudno waxdahu keligiis laa nushriku bihi shayan waxnana aan la wadaajinin tawxiid buuna amraa ifraad اllahi ifraad waxda in ilahay cibaadada keligii loo keli yeelo oo keligii la caabudo yuu inala hortaagan yihi arrintaa ma arrin la qoonsan karaa caqiida xumada fiili meeshay gaadhay wanaaggii iyo qiimihii iyo wanaaggii baa xumaan yaa u noqday xumaantiina wanaag bay u noqotay ninkan wuxuu naamraya in ilahay keligii caabudno waxa la wadaajinin oo asnaamti kale o dhan aan ka tagno wayanhaana wuxuu naga reebayaa camaa kaana yacbudu aabaauna aabbayaashana waxay caabudi jireen intaasu wax ka dhiganaya aabbayaashaano waxay caabudi jireen ay ku soo lafajabeen oon asaga ka soo gaaray ayuu yidhi waxba kama jiro ah, laqad kuntum antum waabaakum fii dalal mubiin oo kale wey ibraahim alayh salam waa kii kudhi jira qoomkiisi aabbayaashaana waxay caabudi jireen oo aabbayaashaasay cuskanayaan oo daliil ka dhiganayaan wajadna aabaana bay leeyihiin ah, marka aabbo in la cuskado oo xaq iyo diin asaga maaragtay wuxuu sameeyana waa sax wuxuu ka tagaana waa khalad wuxuu rabana waa wanaagsan yahay wuxuu nacana waa waxun in la yidhaahdo diin ma aha diintu waa qur'aan iyo sunno iyo muxuuaha shareeco wey qofka waa ilduufi karaa waa khaldami karaa jahli baa geli kara asagaaba khaldami kara oo dhumi kara oo baadiyoobi kara marka inaad qof taqliidiso oo tiraado hebel iyo ow hebel aad ku dhaganaato diin la-aan bay kuu keeni waddadana way kaa lexinaysaa ah, inaad qof iska daba oo aad noqoto muxuu ahaa hadba cashwa iska noqoto wax saxa maaha oo iska daba socoto ah. iftikaar bilaabaa iyo muxuu ahaa taqliid bilaabaa inaa dagaal cuskado ah, wax saxa maaha wa yanhaana cama kaana yacbudu aabaauna wayaamurunaa wuxuuna amraa bisalaati inaan tukano wasadaqati inaan sadaqa bixino oon mustaxaqiintii mudnaa aan sadaqa siino walcafaaf inaan dhowrsanaano afyaadinba xumaantaa ka dhowrsanaano walwafaa inaan oofino bilcahdi ballanta iyo heshiisyaha iyo cahdiga aan gallo inaan oofino wa adaa-i lamaana wixayna inaan gudano oonan khiyaamin arrimahaas amraa maxaa ka fiican ku khasbanaaday inuu sidaa u sheego waa ladaba tuula yeeleen faqaala liturjumaanihi turjumaankiisiibu wuxuu ku yihi xiina qultu eh, xiina qultu dalika lahu faqaala liturjumaanihi ah, maxaa ni qoran ah. faqaala liturjumaanihi hiriqlo weeyaan turjumaankiisii afcelinaya luqada yaqaanay ayaa wuxuu ku yidhi xiina qultu markaan idhi aniga abu sufyaana daalika arrimadaas iyo hadalladaa lahu markaan su-aalahaas aa uga jawaabay ayuu turjumaan kusoo jeedsado wuxuu yidhi qul lahu waxaad ku tidhaahdaa inii sa'altuka waxaan ku weydiiyey can nasabihi nasabkiisii fiikum dhexdiina waa sideey oo waxaa sheegtay annahu duu nasab afkaadaa ka sheegtay nin qiimo badan qaws qiimo badan ka dhashay inuu yahay baa sheegtay wakadalika arusulu rusushana waa sidaas tubcau waxaa laga soo dhexbixiyaa fii nasabi qowmiha qowmkeeda qolada ogu nasab fiican ogu sharaf badan ogu ikhyaarsan ayaa ambiyada laga soo dhex saaraa qoom dulmi iyo xumaan iyo dhibaato iyo sharaf dari iyo ikhyaarnimo aan lahayn lagama soo dhex saaro dad qiimana laga so dhex saaraa wasaaltuka waxaan ku weydiiyey hal qaala axadu qof ma yidhi minkum idinkaina kamid ah hadal qowla warkan qablo ka horreeyey qofka uga horreeya oo idinkaa ma jiraa baan ku weydiiyey fazacamta waxaa sheegtay an laa maya waa xaajo ugub asagaa la yimid wax nabinimo sheegtay oo naga soo dhexbaxay ma hayno umiyiin bay ahayd aan weligoodba aan nabiba loo dirinba qowm ma ataahum mxuu ahaa min nadiir waxaad u digaba weligood ooma imaanin saasaad sheegtay faqultu waxaan is iri buu yidhi low kaana axadun qof hadduu jiri lahaa minkum idinka inaga mida oo qaala yidhaahda hada lqowla qowlkan uu nabigu sheeganayo nabinimada qabla qablahu oga horreeyay hadduu jiri lahaa qultu waxaan dhihi lahaa rajulun huwa rajulun waa nin yatagmu ku dayanayo biqowlin hadal qad qiila qabla wartiis la yidhi haddii qof uga horreeya uu jiri lahaa waxaa dhihi lahaa dad hadalladood mu ku hadaaqaya oo dad iska daba socdaa oo nabadnimadii ree hebel sheegteen abi hebel uga horreeyey iyo wixii bu daba socdaa baan dhihi lahaa laakiin wuxuu ku dayanayaba haddaysan jirin waxaan wax lagu soo dejiye minallahi ka yimid weeye ogow abu sufyaanow wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal kuntum tattahimuunahu ma tuhmi jirteen oo ma ku tuhmi jirteen bilkadibi been qabla an yaquula maa qaal wuxuu hadda yidhi iyo nabinimadu uu sheegtay intuuna dhihin ka hor ninkan been ma ku taqaaneen oo ku tumi jirteen ayaan ku fa zacamta waxaa sheegtay allaa maya inaanan been weligiiba lagu ogaanin facaraftu waxaan gartay buu leeyahay annahu lam yakun inuunan ahaanaynin liyadacal kadiba been inuu kala cala calannaasi dadka inuu dadka been kala tago oo been ka ilaaliyo oo uuna dadka been u sheegin oo wayakdaba uu ku beenunta cala allahi ilahay korkiisa inaana dhici karin baan ogaaday buu yidhi inuu idinkaana run inii sheego oo werigii aan beenba lagu ogaana beenna una ku hadlin ilaahay weynaa waaxidkaana uu ku beenunto yidhahda uu isoo diray oo qur-aan baana u soo dejiyey waxaa inayna suuragal ahayn ayaan ogaaday kol hadduu idinka run inii sheegay ilahay xaggiina waa aad ba ugu run sheegay waa kasii daran wey wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal kaana min aabaa'ihi min malikin aabbawaashii iyo dadka uu ku abtirsado wax boqornimo soo maray ma inugu jiraa fazacamta waxaa sheegtay allaa maya inuuna boqortooyaba uunan ku abtarsanin uuna ka soo jeedin faqultu waxaan isiribu yidhi low kaana min aabaa'ihi malikun axad aabbayaalkii oo boqora ah hadduu jiri lahaa qultu waxaan dhihi lahaa yadlubu wuxuu raadinaya oo ku daba joogaa mulka aabaa'ihi aabbayaashii boqortooyadoodii oxoogow dabeel ay martay iyo siiga ay martay ayuu boolka ka afuufaya oo daba taagan yahay yaan isdhihi lahaa buu yidhi kolse haddii nin kale saga wax boqortooyo uu daba socdo aysan jirin warkan boqortooye ma aha waa nubuwa waa risaala waa diin wey wasaaltuka waxaan ku weydiiyey abu sufyaanow a ashraafu nnaasi dadka kuwooda sharafta badan miyaa yatabicuunahu raaca am ducafaahum mise ducafada raacaanku weydiiyayoo fazacamta waxaa sheegtay ana ducafaahum ittabacuuh ducafada inay raacaan wahum dadka ducafada una atbaacu rusuli rususha kuwa raaca wey dadka kale kibirkii maalka iyo kibirkii madaxnimada iyo kibirkii waxyaabahay sheeganayeen baa hortaagan mahebel baad hasmariisan kartaa mahebel baad wax ka maqli kartaa mahebel baad raaci kartaa waxaana daba taagana asagaa madax u duuban yahay isaga ayaa madax u duuban yahay oo kibirsan kalaa in alinsaana layadqa an ra'ahu istagna tanaa hortaagan inuu deeqtooba isku fulan yahay baa waxay ka hortaagan tahay inuu xaqa qaato u khuduuco u maqlo laakiin kuwan ducafada ah wax hortaagan ma xaqiba hadduu u muuqdo uu arko wax kale oo mxua carqalada oo hortaagan oo maanic oo hortaagan ma jirto xaqa u muuqdu mu iska raaci wax kale uu reebayo u hambeenayo maba jiraba xaquu iska raacaya kanaaso xaqi arkaya wuxuu leeyahay waxaan aminka samayn karraa ma annaga maarata wel daba fadhiisan karra wasaltuka waxaan ku weydiiyey hal yaziiduun dadka nabi maxamed raaca ma ziyaadaan am yanqusuuna mase way yaraadaan fazacamta waxaa sheegtaa anahum yaziiduuna inay ziyaadayaan wakadalika aliimaanu iimaanku waa sidaas waa ziyaadaa xataa yatima ilah ka dhammaystirmo iimaanku waa ziyaadi muminiinta way korayaan nuurka waa iftiinku waa soconi dulumaad iyo iftiin isku mid maha mugdi iyo iftiin isku mid maha marka islaamku waa daafaya maalintuu nabiga bilaabay alayh salaam iyo maanta bal isku fiila adigu guri kastuu gaaray iyo magaalo kasta iyo waddan walba yaa laga tawxiidsanaya oo risaalada nabi maxamedna laga qiraya sala allahu alayh waaalih wasalam marka iimaanku saas u faafaya u soconaya wasaaltuga waxaan ku weydiiyey hal yartadu ma ridooba oo ma noqda axadun qofna sakdata lidiinihi diintiisaasaa u caraysan bacda an yadkhula fiihi intuu galay kadib fazacamta waxaa sheegtay an laa maya qof islaamay oo soo noqday ma hayno fakadalika aliimaanu iimaanku waa sidaa xiina takhlidu markay dhex gasho bashaajatuhu bashaashadiisa alquluuba quluubtu laa yaskudu axad qofna ooma caroodo iimaanku markii uu qalbiga salkiisa iyo garkiisa u gaaro ou dhexgalo qalbiga iimaanka iftiinkiisa iyo nuurkiisa bashaashada waa nuurka iftiinke alquluuba markay gasho laa yaskudu axadun qof u caroonayo ma jirto kol hadduu nuur aliimaan qalbiga gaaro qof intuu ka soo noqdo soo laab ma jirto maxaa yeele mugdi buu ka imaada mugdi buu ku noqonaya iftiin buuba haystaae isagoo iftiin hayso dib uu laaban mahayo wasaltuku waxaan ku weydiiyey hal yaqdir ballanta ma ka baxo baan ku weydiiyey fazacamta waxaa sheegtay allaa maya intii luqluuqaheeda isku dayay ictibaar ma leh waxba lagama soo qaadinba laa ma laga soo qaaday fazacamta waxaa sheegtay allah inuu ballan ka bixin wakadalika arusulu rusushuna waa sidaasoo laa yaqduruun ballan kama baxaan wasaltuka waxaan ku weydiiyey hal qaataltumuuh ma la dagaasheen waqaatalakum mayse inala dagaalay asagaan kuu su-aalayoo fazacamta waxaa sheegtay an qad inay arrintaasi uu falay oo uu sameeyey oo dagaal uu dhacay wa ina xarbakum dagaalkiinni iyo waxarbahu dagaalkiisuna takuunu ay noqoto duwalan wareeg ay noqoto oo wayudaalu calaykum mar idinkana nagu wareega almarata mar naga adkaado tudaaluuna idinkuna aad adkaataan calayhi korkiisa alra mar kale aad ku wareegtaan wakadalika arusulu rususha waa sidaasoo tubtala waa la imtixaamaa oo mar baaba laga adkaan la dakri wax la yeeli wa lahum laha alcaaqiba caaqibada iyo cerabta dambana ayagun baa lahaada nuurkoodii lama demiyo wax baabi'iyo waan ka adkaana waan soo afjaray dhihi ma jirto nuurkaa ilaahay qolo kasta oo dabacdo inay baabi'iso dimiso ilaahay subxaana wa tacala waa ka diiday marka caaqibada ayagaa yeelanaya lakin marka hore waa la imtixaani bal inay sabraan kuwa raacsan ay sabraan ay ajir iyo hawaabu usii noqdo ay kasii helaan imtixaanka la marinaayo ujeedooyinkaasaa ku jira laakiin natiijada waxaa weeyaan ugu dambaysta guusha inay ku taagnaadaan wasaaltukum waxaan ku weydiiyey bimaada yaamurukum muxuuna amraayo fazacamta waxaa sheegtay anahu yaamurukum inuu ana amro an tacbudu llaha ina ilahi caabudaan oo walaa tushriku bihi shay waxaan la wadaajinin wayanhaakum inaga reebaya cama kaana yacbudu aabaa'ukum aabbawaashii waxay caabudi jireen wayamurukum min amra bisalaati salaad tukashaya wasidqi rumi walcafaafi iyo dhowrsanaasho sadaqada baa soo maray walwafaa bilcahdi in cahdiga ad oofisaan iyo ballanta wa adaa ilamaanati ammaanada in la guto gaal baa allah ka dhigay qof hadduuba ku aamino oo ama sir kugu aamino ama wax kuu dhiibto inaad ammaanada aada khayaamin arrimaha inuu inafarada waa sheegtay war maxaa ka fiican qaala wuxuu yidhi hadihi sifatu nabiy nebi tilmaantii ummad maantoona daba taagneed afka kaalaadna ku sharaf qofka waxaa ugu filan adowgiisa inuu khayr iyo wanaag u qiro kaasaa sharaf ugu filan cadowgiisa abu sufyaana yaa nabiga alayh salaatu wasalaam ammaanaya o min xayu laa yadri wa hadihi sifatu nabiyi nebi tilmaantii way xadadarayso qad kuntu waxaan ahaa buula marka hiriiqle aclamu kii yaqaano og annahu khaalid inuu soo bixi doono nabiyu aakhiri zamaan inuu soo bixi doono nabi haray ambiyadii ka haray kii lagu khatimi lahaa inuu baaqi weli soo imaanin imaan doono arrintaa kutubta anaa qoraysa waan ogahay walaakiin lam aclam ma ogeen annahu minkum inuu idinkan umiyiinta ee quraysha inaga soo dhexbixi doono ma ogeen bule intaasa laftirkiisa khalad buu ku sheegay yaban ah, eh, rasuul oo ah, eh, muxuu ahaa laga soo bixin doono umiyiinta waa nebi ibraahim baaba ku duceeyeyba ah, ilaahay usoo saar mid wax bara oo muxuu ahaa xikmada iyo bara cilmiga usoo saar waa ki dhihi jiri naam huwa aladi bacaa fi lumiyiina rasuula walaakin lama aclama oge annahu minkum inuu idinka inaga mid yahay wa in yaku hataa kutubtooda way qoraysaa nabiga asaga iyo meesha kasoo bixi doona iyo qaabkiisa iyo tilmaamihiisa wa in yaku maa qult waxaad tiri hadduu yahay xaqan run fa yuushiku waxaa dhow an yamlika inuu mulkin doono mawdica qadamaya labadan gomadood meesha hadda ku fadhiyo in taagnahay an fadhiyo gomadahayga hado hoostooda mulkigiisa iyo xukunkiisa wuu soo gaari doonaa bu yidhi ah, ninkaasi waa nabigii imaan doona akhiru zamaan dhulkoo dhanna waa wada gaari doonaa diintiisa haatayni mawduca qadamay haatayn labadeeda waa meesha ku yaallaan waa imaan doonaa ama aan fadhiyo walow walow arjuu haddaan rajayn lahaa oo ay ii suuroobi laheed an akhlusa ilayhi inaan gaaro inaan gaaro hadday ii suurageli laheyd latajashamtu waan isku kalifi lahaa liqaahu la kulankiisa haddaan u tegi karo waan u tegi lahaa bu yidhi oo ii suuragalaysa inaan u tago walow kuntu cindahu agtiisa haddaan joogi lahaa sidiinoo kale laqasaltu qadamayhi lugahan u dhaqi lahaa bu yidhi lugaa udhaqi lahaa nasiib dara ina haysata idinka qaala abu sufyaan baa wuxuu uma dacaa marka intaa uu yidhi ciidankiisii iyo madaxdiisi o dhanna waa dhegaysanayaan way arkaan ninkii inuu gagabay oo nabiga calayh salaatu wasalaam uu risaaladiisa iyo nubuwadiisa uu qiray way arkaan way dhegaysanayaan waa la fiirinaya qaala abu sufyaan ba wuxuu yihi uma dacaa bikitaabi rasuuli illah nabiga calayh salaam ee loo soo dhiibay daxiya ayuu u yeero bakeera yidhi faquriya amaam almala dadka hordiisa laga akriya marka hore gaar buu u haddana dadka la maqashinaya faidaa fiih waxaa ku jira abu sufyaan xataa maqli bismi اllahi الraxmaan الraxiim magaca ilaahay qiimaha badan ee raxmaan iyo raxiim iyo asmaada ilaahay dhammaantood ayuu nabiga calayh الsalaatu wasalaam yuu ku bilaabay bismi اllaahi ana bismi اllahidaasi waa mufradun mudaaf jamiicu asmaa illahi kadibna araxmaan araxiimtaasi yaa lagu sifeey min muxamadin waxay ka socotaa warqadan bisinka ilaahay lagu bilaawday muxamed bay ka socotaa cabdillaahi addoonkii ilaahay ahaa boqor iyo melig iyo min ku taagleen u imaadaardada maehe waa cabdi ilaahay addoonkiisa caabudaya u khuduucaya u hoggaansamaya wa rasuulii waana rasuula la soo dirayoo dadka inteeda kale wuxuu kaga horeeyaa oo uu kaga duwan yahay risaalada cubuudiyadii addoonnimadana khuduucdii iyo tawaaducii bay keeni risaaladana waa waxa kaga socnaa ambiyada ee muxuuan ujeedaa dadka kale uu kaga socnaa oo kaga duwanaa wey ah, rasuulu llahi calayh isalaatu wasalaam waa cabdullah ee ibnullahina lama dhihi karo ilaahayna ma aha addoon wey laakiin addoon addoomaha kale lamida ma ahee rasuul wey rasaaladaasuu nabiga alay slam kaga fadli badan yahay min muxamedin rasuulilah muxamedin cabdillaahi wa warqadda ka socota ilaah hiliqlayna ku socota cadiimi ruumi ruum ninkii u weynaa ahaa boqorkoodi wey wuxuu yahay qofka waa loo sheegi wasfi islaamia la siin mahayo wasfi islaami ah lama siinaayo oo melig iyo maamul iyo xukun iyo waxtaas oo kale ah xukunka in alxukm ila lilah xukunka ilahi waa iskale nabi maxamed alayh salaatu wasalaam qofku cayiro un baana mudan oo iska leh laakiin ninkan isagaa inuu dadkiisi maamulaayo oo hoggaan u yahay oo ay ka dambeeyaan wax la qarin kara maaha saa darteed nabigu waa u qiray calayhi salaatu wasalaam isagana waxooga waxaa weye mudaaraad baa loola jeedaayo in loo qiray inuu madax yahay hadduuba arko warqaddii hore u akrinaya salaamun calaa man itabaca alhuda taasuu nabig alayh salaam qofka aan muslimka ahayn inaa assalaamu calaykum raxmat tirahda sax maa waxaa iska leedahay salaamu nabadgelyo alhaman korkiisa ahaato itabaca alhuda hanuun raacay haddaad raacdo hanuun ina kaama xiga salaamtaasi ama bacdu intaa kadib fa inii adcuuka waxaan kugu yeerayaa bidicayati islam bidacwati islam islaamka dacwadiisa baan kugu yeeraya inaad maqasho ood yeesho ood imaato irkaantiisa qaadato aslim islaam taslam waa nabadgeliye xukunkaadi waa kuu nabadgeli boqortooyada waa kuu nabadgeli naftaadi maalkaadi waa nabadgeli aakharna waad nabadgeli naar baad ka nabadgelaysaa ee islaam wa aslim islaam yuutika allahu ilahay wuxuu ku siinaya ajarka ajarkaadii marartee laba jeere nabiyaasha horaad rumaysay haddaad nabi maxamed ku darsato laba ajir baad yeelanaysaa fain tawalayta haddaad sajaysato waa tarkiib tarhiib baa la iskugu daraya fain tawalayta haddaad jaysato facalayka korkaada waxaa ahaaday odogaataa imu arisiin dadka raciyadaheed xukunto ee beeralaydii iyo dadkaas ka socda ee adigu unku fiirsanaya muxuu yidhi unku leh dadkaa dembigoodii korkaada ayuu noqon adaa ilan kaa dambeeyaano waxay samaysay iyo kaniisadad geli bay kula gelayaan haddaad islaamtana way ku raaci wayaa kitaab aayad qur'aana nabiga alay salaam qoray wayna bannaan tahay marka in aayado qur'aani iyo saasoo kale qofka loo diibo ama warqura soo akhriso ama loo diro waxba dhibaataa ma laha wayaa ahlilkitaab ahlilkitaabow tacaalow kaala ilaa kalimatan u imaada sawaain siman baynanaa wa baynakum annaga iyo idinka kelimo noo dhexayso oona nina ninka kaluuna ka xigin tawxiidka iyo ifraadullaahi bilcibaada oo wax noo dhexeeye anlaa nacbuda inaanan caabudin weeye kelimadu ila allah ilaahay mooyeene walaa nushrika aanan la wadaajinin bihi macbuudka xaqaa shayan waxba aanan la wadaajinin kelimadaas waan wada leenahay waana naga warrabaa xaqiijinteeda aan iskugu imaano walaa yataqida bacduna barkaalan uuna samayn bacda barka kale arbaaban rabbiyaal min duun illahi la caabudo fain tawallow hadday jeesadaan ama ad jeesataan faquluu dha ishuduu biana muslimiin annagu muslimiin baa nahay walaa walbalaa bilaabanay kol hadday jeesadaan oy tagaan kala furanay wey annagana muslimiin baa nahay idinkana gaalaad tihiin lakum diinukum waliya diin lagu kala baxaya marka qaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi falamaa anqadaa maqaalatahu hidiqle markuu maqaaladiisii iyo oraahdiisii bogay hadalladaasoo dhanna uu ku hadlay abu sufyaan intuu waraysa ku dabagediyey warqadii nabiga alay salaamna akriyay la arkay ninkii inuu khushuucay calad waxaa kor noqotay aswaatu ladiina kuwii dhawaaqoodii xawlow gaararkiisa ah min culamaai ruum odayaashii reer ruum iyo madaxdoodii baarlamaankii baa mudaharaad ku qaaday wa kahura waxaa batay laqaduhum hugunkoodii meeshii baa hugun la bilaabay ninkii waa islaamay ma aragtaan diintiisii buu ka baxay ma aragtaan carab buu hogaansamay bay shubay waa qayliyeen falaa adri ma ogi maada qaalu leh af kale ilan ku hadlayaan madmuunka iyo macnaha umaa ka hadlayna laakiin waxa ay ka hadlayaan abu sufyaan ma garanin waase waxa ay ka hadlayaan waa waxay ku inkirsan yihiin ooy diideen waa kay ooda jabsadeenba markii hore riwaayo kale xadiis kale saxiixa wuxuu sameeyey intuunan wararkan uuna gebagabaynin bu wuxuu yahay albaabaha o dhan isoo xidha hadalkan uu ku hadlaya haddii hadhow ay mudaaharaad khilaaf iyo buuq ay kiciyaan si aan shacabka loogu dhex ridin oo ay dowladdiisa ay u dubin ayuu wuxuu albabaha soo xidhay albaabaha la soo xidhay markay bulaadeen agga udideen agga udideen agga udideen meelay maraan ay waayeen bu wuxuu warba soo noqda ah, soo noqda bal waa soo laabteen war ani ma islaamine inaad diintiina ku adag tihiin ood ku dhegan tihiin iyo inaad si fudud iskaga noqonaysaan ka laabanaysaan diinta ayaan imtixaan inaga qaadayo waana ogaaday inaad diintiina ku adag tihiin idinkaa inaga mid ahay sidaa ugu adkaada buu yidhi soo ma marka intuu islaamay bu islaamnimadii qalbigiisa taabatay ayaa xukun jeceel iyo adduunye jeceel ayaa u diiday Ah, haydaan baa qalbiga haddana ka fadhiistay wixi o dhan ba ku dabagediyey naam falaa adri maogi ma aqdaa qaaluu waxay dhaheen waa isa sida dameerihii u dileen wa umira bina waxaanana amray annagiina inana saaro fa ukhrijna waanana saaray niman caraba ila meesha dhex fafadhiya baarlamaankii buuqa ka dhacay madaxweynihii lagu bitinaayo inay warkan isagaa wax ka maqlaan oo siyaasaddii dowladda iyo sirtii dowladda ay baxdaan la diidan yahay markiiba ayaga jujuub baa loo bixiyey oday qoladii qorayshta ee carabteed waa la saaray falama an kharajtu markaan baxay maca asxaabi asxaabtaydii macoodi markaan la baxo bannaanka tagnay oo wakhalowtu bihim ayaga la khaali noqday tacliiq bay bilaabeen qultu lahum waxaan ku idhi laqad amira walla waa xoogaystay amru ibn abi kabsha ninkii ina abi kabsha ahaayena zaynay moxamed nabiga ku wada alayh salaam axadu ajdaadihi iyo wax dhalay xaggaasuu la aaday waa ku nusqaaminaya walla ninkii nin sahlanba ma aha haadaa meliku bani asfar boqorkii reer yurub yaanu yakhaafu ka baqaaya ree yurub oo dhan ninkii madaxweynaha u ahaa yaaba halkan oga cabsanaya lagu hayga halkan u qabsan doonaale oo baqaaya qaala abu sufyaan wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay maa ziltu kama zuulan daliilan inaan ahay mid dulaysan oo madaxa foorarinaya og hibada nabiga hibada nabiga calayh isalaatu wasalaam ay hayso mustayqinan yaqiinsan bianna amrahu nabiga amarkiisa sayanhar inuu muuqan doono haggaadhe haggaadhe inuu nabiga adkaan doono oo muuqan doono inaan yaqiinsanahay anigana aan kalsoonida iga dhuunsan tahay kama zuulin buu yidhi ilaa maalintii fadxumaka asagoo dhuudhuumanaya meelaha taagan oo ciidanka nabiga alay slam xaggee soo gaareen la qabtay dhab la siiyey oo kataaibtii iyo ciidankii oo dhan deenna asagoo waddada taagan la mariyey kooxkoox loo mariyey card iyo bandhig lagu sameeyey marka arrintaasaa qabsatay xataa adkhala allahu qalbii ilaa ilahay qalbigeyga uu geliyey alislaama islaamnimadii wa ana kari ano nacayo yidhi anoo nacayo islaamnimada qalbigeyga ilahay geliye bu yidhi oo dagaalkii fadxumaka asagoo isdiyaarinayo laakiin dhab la siiyey asagoon xabadba ridinba dagaal ba una qaadin waxba samaynin leeb ridin ayaa la qabtay markii dambena ilahay baa iimaanka qalbigiisa geliyey wuxuu noqday qaa'id min quwaadi اmuslimiin muslimiinta hogaamiyaashadu kamid noqday radia allahu canhu wa ardaa wiilkiisa mucaawiyana radia allahu canhu waa kii ilaa intaasoo sano madaxweynaha muslimiinta ahaa taqriban arbaciin sana cishriin uu meyg ahaa iyo cishriin uu gobolo haystay <clears throat> ayay dhahaan oo kama qaalu xadaثana cabdالlah بn mslmة الqacnabi qal xadaثana cabdالcaزيز بn abi xaazim can abihi can sahl bn sacdi radي allahu canhu samca nabiya nabiguu maqlay sahl bnu sacd radi allahu canhu yaquulu leh yowma khaybar maalintii khaybar khaybar magaaladii yahuuda haysatay ee lagu duulay wey la ucdiyana raaya calanka waxaan u dhiibi doonaa rajula nin yaftaxu llahu ilaahay uu furi doono calaa yadayhi gacmihiisa alqarya magaalada ilaahay ku furi doono gacmihiisa maalmo dhowraa ah la kor taagnaayoo la keri waayo xusuuntoodiiba aad u adkeed jidaaro adag bay isku wareejiyeen gudahan bay ka soo tuuraayaan waxay soo tuuraayaan wax galaa la waayey abubakar baa loo dhiibay dagaal adag buu beriyey aad buu jilciyey guushii laakiin lama gaarin cumar baa loo dhiibay sidoo kale maalintaba wuxuu yihi nabiga alayh salaam waxaan calanka u dhiibi rajula yaftaxu allahu calaa yaday gacmihiisa mid ilahay ku furi doono faqaamuu markaasay istaageen saxaabada oo nin walba luguntuu taagay yarjuuna ayagoo rajanaya lidalika arrinkaasi anyuhum yucda lidalika liajli dalika arrinkaasi darteed oo waxaa la socota calankan laisku dhiibiyo hoggaankan laisku dhiibaayo tilmaan wanaagsanoo nin walba u rabo oo ah waa qof ilaahay jecel yahay iyo rasuulka ilaahya rasuulkana jacal bu nabiga alay slam qofkaan u dhiibi doono nin walba saxaabada kamida nintaas u dhimanaya markaasaa nabiga saxaabadiisa qoorta taageen oo nin walba uu yidhi adin maa lagu dhiibo cumar radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray weliga halkaa maalin baan madaxnimo tamaniya on yiriyaa madax ka dhiga si aad u noqoto bal lagugu xaqiijiyo in ilah iyo rasuulka ay ku jecel yihiin faqaamuu yarjuuna lidalika ayahum yucطaa midka loo dhiibi doono ayagoo rajanaya faqadaw waa soo wada kallahay berri baa la yidhi maogtahay nabiga alay slam baa lagu soo kallahay waa la iskugu imaaday wakulluhum dhammaantoodba yarju wuxuu rajanaya yucdaa in la siiyo ilan waa la qariye qof walba wuxuu iska leeyahay lacalla casa waxaa dhici karta in adiga lagu taabto oo hebel la yidhahdo laguu dhawaaqo bal meesha isgee faqaala nabiga calayh salaam ba wuxuu yidhi ayna caliyun aw cali goobtaa ma joogaba indhaha intay daaf iyo bakoora kaga dhacday ayuu meesha tendhadaas kaga dhex jiraa faqiila waxaa li yashtakii caynay ninkaa nin iska indhaha ka xanuunsan wey rasuul allow maba imaan karo halla keenu yidhi fa amara wuu amray fa duciya lahu waa loo yeeray haddii loo yara sabab indhihii isku dhegan yihiin fabasaka fii caynayhi labada indhood buu nabiga kaga tufay calayhi الsalaatu wasalaam fabara'a waa bogsaday makaano isla markiiba markiiba mulq buu yihi candhuurta nabiga alayh الsalaatu wasalaam fiiri xooga ay leedahay barakadeeda iyo qiimaheeda fiiri daawo kasta oo lagu siiyo adoo indhaha damku yihiin isla markaaba ordi mayse yarba usoo daawoy laga yaaba inay vir cudurka iyo jirada kaaga baxdo infectionka laakiin nabiga alayh الsalaam hadduu ku tufayba waa markiiba indhahu kala qaaday fabara makaana isla markiiba xataa kaanahu waxaad moodaaba lam yakun bihi shay waxba inuuna hayninba bal xan iyo wax ka muuqdaa ma leh indhihiisa waabacad yihiinba faqaala nabiga alayh salaatu wasalaam ba wuxuu yihi markaa calankii baa loo dhiibay waxaa la yihi soco dagaalan ciidanka hogaami baa la yihi markaasuu faqaala cali wuxuu yihi nuqaatiluhum rasuul allah nimankan miyaan ku bilownaahum dagaalka xataa yakunuu ilaa ka noqdaan milana annagoo kale ilaa ka islaamaan miyaan ku bilownaa faqaala wuxuu yihi calaa rislika horta tartiibtaada iska soco xataa tanzila ilaa aad ka degto bisaaxatihim duleedkooda meeshii magaaladooda korkeeda iyo duleedkii magaalada korkeeda horta fadhiiso uma kadib intaanan dagaal ku bilaabin udcuuhum ila alislaam islaamka ugu yeer waxaan u soconna waa islamku inuu meel walba gaaro wixii islaamka qodax ku noqdo oo hor istaago oo laga mari waayo unbaa la mari oo lala dagaalami ee islaamka horta inaad qanciso iskugu day oo islaamka ugu yeedho wa akhbirhum waxaad u sheegtaa bimaa yajibu calayhim waxa xuquuqooda alla ku leeyahay ee waajibka ku ana u sheeg arkaanu islaamki iyo iimaankii wey fawalahi baan ku dhaartay lian yuhdaa in la hanuuniyo bika adiga dacwadaadiga sababta rajulun hal qofoo waaxidun keliya yaa khayru laka aga khayr badan min xumri naam min xumri nacam hmm. xumri soo maha ah, minka idink ma inuu gadaya ya wax u ma jirta minka ya nusfadan ah, khalad waayo leanna xumur haddii la yidhahdo jamcu ximaar bay noqon imaar jamcu ximaar bay noqonaysaa waa khalad marka xumri in la yihahdo wey ah, marka guduudki wey min xumri nacam geela kiisa guduudan waxaa kaaga fiican oy carabtu jecleed inaad xoolo iyo maal fara badan aad soo hinjisa maanta waxaa kaaga khayr badan inta dacwada u gudbisa inuu ilahay qof kuusoo islaamiyo ujeeddada marka laga leeyahay waa dacwo iyo risaalada inay dadka gaadho wey in ilahayba kuusoo hanuuniyo dagaal la-aan ayaa kaaga khayr badan intaad la dagaalanto inaad xoolahooda ka soo qaadato dhulkooda ka qabsato dacwada u sheeg sidii buu yeelay cali radia allahu canhu arda dacwadii buu ugudbiyey risaaladii buu ugudbiyey si walba oola hadlay markaasaa la yidhi waxaas waxba ka dhegaysan mayne banaanka soo istaagul mubaaraza usan diyaargarow mubaaraza horay horaytan horaytan baa lagu sameeyey horaytan horay ma taqaanaa ya qofka dhahaya isoo baxa yaa horay la dhaha taxaddi baa la dhahaa carabiga war isoo bax buu yidhi soo bax baa la yidhi halkaa imo banaankaas ka soo dhex bax dadka marxab nin la yidhaahdo oo aad iyo aad u geesi ahaayo geesi shujaac ahaayo balaayo ah ayaa soo baxay seeftiisoo lasoo booday waa kii marka gabiyey ee mxuaha warankiisi seeftiisi la orday ee cali radia allahu canhu ardaa uhanjamay ana ladi qad calimat khaybaru wuxuu yihi qad calimat khaybaru anii marxabun shaaki silaaxi baطlu mujarabun id ilxuruubu aqbalat mugaamilun fii riwaayati talahabu ah, qad calimat khaybar khaybar way taqaanaa inaan ahay marxab oo aniga aan dagaalka gelaayo ona soo laabanayn markaasu wuxuu calina yihi radia allahu canhu hadduu afarey soo tuuray afarey afarey baa laga horgeraya cali wuxuu yihi radia allahu canhu ana aladii samatnii umii xaydara ka layfi kaabaatin lmandara ufiihim bisaaci kayli sandara sala yihi marka waxaa la dhihi jiray waaa waxaa lagu yihi marxab oo kuwa kuhanada iyo kuwan eh, alalada iyo ruyada waxaa lagu sheegay waxaa ku dili doona libax baa ku dili doona la yihi ah madax baa ku dili doona marka cali bin abi aalib markuu dhashay hooyadiis waxaa la dhihi jiray faadima binti asad markaasi asagana asad u bixisay cali magacii aabeheed marka magacaasaa mararka qaar loogu yeeri jiray marka xayda rawaa'isu min asmaa asad libaaxa magaciisa wey markuu yidhi ana aladii samatni ume xaydana ninka asaga ahaa wasu xaarigaalay dhen marka madaxuu ku dhuftay seeftiisii kamaba kicinba hal mar buu seeftiimbiyey magaalada sidaasa lagu qabtay wax isdhiiba iyo wax xoog lagu qabta khaybar oo dhan xusuuntii o dhan xisnu naacin baa u horreeyey wax maarata laga adkaado ayib halkaasi qisadii marka iyo ku gebagabowday waana manqaba kabiira iyo fadli aad u weyn oo uu leeyahay sayiduna cali ibn abi aalib radi allahu canhu amir muminiin ah, ammaantiisi iyo manqabadiisay ka horgal tahay inuu ilahiy rasuulka jecel yahay sagoo ilahi rasuulkiisa jecel yahay nabigana alayh salaam maanta manqabada intaa leeg uu uqiray inuu mudan yahay u leeyahay radia allahu canhu arda qaala xadaana cabdullahi bn muxamedin qaala shaahidku waxaa weye udcuhum ila islaam intaa w intuu musanifka u keenay in gaalada diinta loogu yeeri oo islaamka la gaadhsiini intaan dagaal lagu qaadin xadaana cabdullahi bn muxamedin qaala xadaana mucaawiyat bn camr qaala xadaana abu isxaaqin can xumayd qaala samictu anasan radia allahu canhu baan maqlo yaquulu leh kaana rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa hazaa qowman qola markuu ku duula gaalo oo ah lam yuzi weerarlam yuir ma weerari jirin lam yuir ma weerari jirin xataa yusbixa ilaa waaga beryo haddii uu xilli habeennimoa ku hagaago mir iyo habeennimo in ciid dhan la weeraro nabiga ma aqoona calayh salaam agtooduu degi jiray salaada subax ku ag tukan jiray markaasuu baldhagaysan jiray wax muslima inuu ku jirayn kale fa in samaca hadduu maqlo aadaanan aadaan wax muslim oo ka dhex aadaamaya oo salaad tukan hadduu ka maqlo amsaka dagaalka waa joojin jiray rasulka alayh isalatu wasalaam ah, leannu dadka qofka mu'minka ee ku dhex jira yaa waxba ka qiimo badan in magaalada la qabto gaalada laga adkaado muminkaas dartii baa lagu badbaadin oo siyaaro kalaa marka lagu lagu dayaya wain lam yasmac hadduuna maqal aadaanan aadaan magaalo dhan oo meel taallo oo waagi u beryay oo aadaanba uuna ka yeerin hadduun ay noqoto aqaara waa weerari jiray bacda maa yusbix markuu waagi u beryo salaadii tukada kadib weerar buu ku qaari jiray marka aadaanku waa shicaar iyo calaamo weyn oo tusayso inay maaragtay qof meesha muslim uu joogo aadaan haddii la waayo weerar baa lagu qaadi xataa kuwii muslimiintaha hadday dhaan muslim baana lakin aadaan ma aadaanayno aadaan iska dhaafaan imaamka muslimiinta inuu ku weerara ayaa laga rabaa waa weerari karaa fanazalnaa waxaan degnay khaybara khaybar baan degnay leila habeenimo habeenimay degeen laakiin weerarku wuxuu bilowday aroortii u bilowday xadaثna qtayba بن سacيidi qal xadaثna ismاعيل بن جعفر عن xumayd عن aنس بن mالك radي الlahu عanهu أن النabiya salى الlaه عليه وsلم qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ida azaa idaa غazaa bina markuu nana duulo xadiidkaa horu marka ku dhameeyey lam yuqir xatى yusbixa intaas wey marka qala xadaثna cabdاللahi بن مسلمة بن maliki عan xumaydi عan aنس بن maliki radي الlahu عanهu أna النabiya salى الlaه عليه وsلم kharaجa ilىa khaybara nabigu khaybar buu u baxay fajaءahaa layla habeenni buu nabigu khaybar tegey wa kaana wuxuuna ahaa nabigu caadadiisa idaa jaa markuu yimaado qowman qolo uu imaado bilaylin habeennimo kusoo beegmo laa yuqiiru caleyh ma weerari jirin xataa yusbaxa ilaa waagu u beryo falama asbaxa markuu waagi u beryey kharajat yahuudi soo baxday waagi markuu beryey oo salaadii uu tukaday nabig alay slam waagi u caddaaday waxaa ka soo baxay guryihii beeraley bay ahayd markaa way soo baxeen yahuud bimasaaxihim bay la soo baxeen badiiladoodii wa makaatilihim dembiishoodii dembiishii ay kusoo guran lahaayeen timirta iyo muxuu ahaa cambe iyo qudaarta kusoo guran lahaayeen iyo badiilkii ay beerta ku waraabsan lahaayeen ay ku caragedin lahaayeen ayagoo watawaa kuwan idan beeraleydu aroortii bay beerta kukalahayaan oo la fiirin bal beertaysay noqotay iyo daawar hadduu kaaga dambeeyey iyo bal inta qabownimo soo fal iyo arrimahaasa loo soo kacaya waagi markuu beryaba waxayba wataanba qalabkii beeraha waxba ma oga falamaa ra'awhu markay arkeen rasuulka alayh salaam iyo ciidankiisa kor giblan qaaluu waxay dhaheen muxamedun khamiis ah. waa muxamed iyo ciidankii weynaa bay dhaheen khamiis waxaa la dhahaa aljeish almukhamas ciidanka weyn ee shanta qaybood loo qaybiyey ayaa khamiis la yidhahdaa shanta qaybood maxay tahay ko almaymana laba almaysara saddex asaaqa afar almuqadima shan alqalb alqalb shantaasa waxaa la yidhaahdaa khamas ciidanka intaasa loo qaybinayo waa ciidan habaysan oo la diyaariyey oo nin walba meeshiisa ku filaada loogu talagalay wey muxamadun walkhamiis intay dhaheen iyay dib u carareen xusuuntii iyo guryihii markaasi albaabihi la soo ceshaday faqaala nabiyu sal ly slam ba wuxuu yihi allahu akbar kharibat khaybaru khaybar way kharowday sajci weeye sajcigu hadduuna takaluf ahayn waa banaanye ah, nabiga alayh isalaatu wasalaam sidaysaba sajciga la yidhaahdo laba hadduu yahay un la diidaa ko hadduu takaluf iyo iska keen ay tahay laba hadduu yahay mid baadil lagu muujinaayo xaqana lagu liidaayo ah, qodbaa gebiyey hadalla qurqurux badan buu ku hadlay hadalkiisana isku soo aruuri waxay ku salaysan tahay diintii buu ku dhawilayaa baabilkana waa ku koraysinaya warkaa waxba kama jiraan la dhihi ah, loo sacbin mahayo kharibat khaybaru khaybar way kharrawday inaa anagu idaa nazalnaa haddaan degno bisaaxati qowm qolo duleedkeed haddaan degno gaalo ah fasaa waxaa xumaaday sabaaxulmundariin kuwii loo digaayey ee diinta loogu yeelay ee digniinta diiday waagooda iyo waa wuu xumaaday yowma nuxuus baa la dhahaa maalin xun oo ayaga u xun yaa u beryey wey fasa'a sabaaxu lmundariin ikhtibaas wey wax la ikhtibaasana qur'aanka ugu fiican fasa'a sabaaxu lmundariin xadaثna abulyaman alxakm bn naafic qaal akhbarana شhucayb bn abi xamزةa can الzuhriy qaal xadaثanii sacيid bn musayib ana aba hurayrata radي الlahu canhu qaal qaala rasuulu الlahi salى الlaه alay slam wuxuu yihi umirtu waxaa la faro alla i amray an uqaatila الnaas dadka inaan la dagaalamo xata yaquluu laa ilaha ilا الlah laa ilaha ila اllah ka dhahaan faman qaala laa ilaha ila allah qofkii yidhahda casama minii wuxuu iga ilaaliyo nafsahu naftiisa wa maalu xoolihiisa nafsahu wa maalahu xoolihiisa ilaa bixaqihi wixii xuquuq islaam lahaa inuu ku xadgudbo mooyeene xaqu laa ilaha illa allah waxaa weeyaan qofka inuu ridoobo xaqu laa ilaha illa lahu meel kaga dhacay inuu isagoo nikaa xalaala ritasidaystana xaqu laa ilaha illa lahu meel kaga dhacay inuu markaa ula la yimaado muxuu ahaa naf uu dilo annafsu binafs naf buu dilay saddexdaasba ilaa bixaqi bay soo galayaano waa la dilaya asagoo laa ilaha illa allahu leh ayaa la dili muslim buu dilay tawxiidsanaya asagii baa zinaysto zine ku dhacay laa ilaha illa allahudii buu ka noqday waa gaaloobay intaas waa la dili laakiin qof laa ilaha illa allahu leh si kale laguma dilaayo wa xisaabuhu cala allah xisaabtiisuna ilaahay korkiisa ay ahaatay oo hadduu korka afka ka sheegto tawxiidkii oo kaga dhawaaqo wixii qalbigiisa ku jira ilahay baa subxaanahu wa tacaala ayaa og ilahay baa la xisaabtami doona annagana nooma dirsanin rawaahu cumar baa wariyey wabnu cumara can nabiy bay ka wariyeen sala allah alay wasalam oo xadiidkaas abu hurayra ay shaahid u yihiin labada riwaayaba mualifka raximahullah ayaa wasliyay oo mawsuula ayaa soo maray kitaabkan gudihiisa ayaan kusoo qaadanay riwaayata ibnu cumara zakaad ayaan kusoo qaadanay riwaayata eh, cumar zakaad riwaayata ibnu cumara kitaab aliman baan kusoo qaadanay ah, kitaab aliman qaala almusanifu raximah baabu man araada gazwatan qofkii duulaan doona inuu meel ku duulo oo fawaraa sarbeebta bikayrihaa meeshii uu socday meelaan ahayn u sarbeebta oo meeshii uu socday dadka ciidanka aan u sheegine dhaha meelo kale iyo si sarbeeba beentana waa iska ilaalinaya inuu meeshii meelaan ahayn u socdona dadka waa tusaya laakiin wuxuu u socdaa meel kale ayaa sarbeeb la yidhaahdaa maalan markuu nabiga alay salaam u socdo mashriq oo kale muxuu dhihi jiray maqrib buu weydiinaya ilaan munaafiqiin baa ku dhex fadhida masaajidkii oo dadkii maarata nabiga aleyh salaatu wasalaam dhegaysanaya a inay warkii faafiyaan oo jawaasiistii markaaba orado ayuu nabiga ka baqi aleyh salaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay meeshii meelaan ahayn buu weydiin o waryaa yaa yaqaana meel hebla biyo ma qabtaa wadadeeda waase gaalada joogta xoog intay leegyihiin waxaad u ku gaari karno arrimo noocaas o kale markaasu nin walbaba wuxuu isleeyahay owow meeshaasa loo socdaay markii intii ciidanka la diyaari lama baxana meeshii kalea loo leexana la eegaya waman axaba qofkii jeclaadayna waa ku saabsan yahay alkhuruuja yowma alkhamiis maalinta khamiista in la baxo kalada safri khamiista u wanaagsan in la safro oo fiican ah, xadaana yaxya bn bukayr qaal xadaana leyl an cuqayl can ibn shahaabin qaal akhbarana cabdiraxmaan bin cabdillahi bn kacb radi allahu canhu wa kaana qaalida kacbin baniihi wiilashuu kacab dhalay oo cabdullaahi iyo cabdiraxmaan iyo cubayd saddexdaasay ahaayeene si gaar ahaaneed waxaa u hagi jiray oo markuu indho beelay usha u waday cabdulaahigan ah, cabdulaahigan ina cabdiraxmaan aabihiis ah cabdiraxmaan aabihi cabdullahi la yidhaahdo yaa kaana wuxuu ahaan jiray qaa'ida kacbin aabihii kacab buu hagi jiray min baniihi min jumlati baniihi carruurta idoolkooda marka laga soo dhex saara asaga qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maalay kacb bnu maalik waa aabbihiis xiina takhalafa can rasuuli illah markuu nabiga ka haray calayh salaam ghaswata tabuuk waa kii haray isaga iyo hilaal iyo muraare iyo ragga haray bay ka mid ahaayeen wacala alaaati aladiina khulifuu waa kii ku soo degtay ilahay ka toobad aqbalay markii dambena walam yakun rasuulu llah nabiga calayh salaam ma aheen buu yidhi yuriidu kii doona ghaswatan duulaan ilaa waraa waa tawriyaysan jiray waa sarbeebi jiray bigayriha meesha u socdo meelaan ahayn ayuu sheeg sheegi jiray calayh salaam waxaan ka ahayn ghaswatu tabuuk ghaswatu tabuuk laakiin lama qarinin waa la sheegay xadaثna أحmed بن محamedi qal akhbarana cabdالlahi بn mubarakin akhbarana yunas بn yaزيid عalى الزهri qaala akhbaranii cabdالرaحman بn cabdالlahi بn kacb بn malik baa i warramay qaala samictu kacb بn malik baan maqlay radي الlahu canhu yaqulu leh marka wiilkii baa awogiis ka maqlaya ama mararka qaarkood can abiihi yaqulu kana rasuul lah nabiga alayh salaam wuxuu ahaan jiray qalamaa waxaa yareed yuriidu inuu doono gaswatan duulaan yaqzuuha uu duulayo ilaa waraa waa tawriyeysan jiray bigayriha meesha u socdo meel aan ahayn buu nabigu sheegsheegi jiray o u sarbeebi jiray xataa kaanat gaswatu tabuuk tabuuk duulaankii lagu qaaday ilaa ay ka gaadhay fagazaaha tabuuk waa ku duulay rasuulu sal slam fii xarin shadiidin kuleel daran wastaqbala nabigu wuxuu qaabilay safaran safar baciidan fog wamafaazan dhul lagu halaagsamoo oon iyo horaad iyo dheerar iyo cadow xoog badan dartiis mafaaze ah mafaazka waxaa la dhahaa mahaaligta meelaha lagu khatarmo ee lagu halaagsamo ayaa mafaawis la yidhaahdaa mufrad mafaawis waxaana weeyaan min baabi tafaaul waa min baabi tafaa'ul sida qofka maarata la qaniinay ladiiqa la yidhahdo waxaa la saliim hebel waa saliim baa la dhihi ladiiq la dhihi maayo qofka masxuurkee la seexdana bhi arajul maطlub man dabahu labid bin asad waa kii ahayd marka waa min baabi hadalka fiican baa iska wanaagsan marka meel lagu halaagsamo weeye inta la dhihi laheed waa meel khayraysan meel barakaysan haddaad ka tidhaahdo afka u ron rajadana ku fiican tafaa'ul iyo saasi fiicanna weeyaan marka waa mafaawusaadda waxaa loo wadaase meel khatar ah oo lagu halaagsamoo dhib badan ayaa loo baxaya waistaqbala nabigu wuxuu qaabilay haddana ghazwa caduwin cadow duulaankiis kaiiran fara badan niman qabiil waddan dhan awal carab baa ishaystay oo carabba hadba in lagala dagaalamayy hadda waxaa loo baxay ruum baa loo baxay dagaalkii waa ka baxay jaziirat اlcarab carab baa marka hadda laga baxay oo ruum baa laaday waa dad fara badan marka oo dagaalyahana oo madaxweynahooda u taagan yahay fajallaa marka waa u muujiyey nabiga lilmuslimiina muslimiinti amrahu amarkiisa iyo meeshuu u qastaayo banaankaa lasoo dhigay sarbeebkii waa laga tegey liyata'ahabuu say u diyaarsadaan uhbata caduwihim cadawooda diyaargarowgay u diyaargaroobi lahaayeen nin walba siduuna naftiisa wixii uu heli karo haaban karo uu diyaarsado hadday gaadiid noqoto hadday sahay noqoto hadday hub iyo alaab noqoto nin walba su isku diyaariyo waxaa loo baxaya waa reer rum waana tabuuk haddii la yidhi nin walba waa diyaar garoobaya wa akhbarahum wuxuu u warramay biwajhi jihada alladii yuriidu uu doonayo nabiga u sheegay calayh الsalaatu wasalaam وعن يuنس عن الزهري قال أخبرني cبدالرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول wuxuu dhihi jiray لqل ma kana رasuuل اللh waxaa yareed nabiga عليه السلام يkرج inuu baxo إdaa khرجa markuu baxaya في سفر سفر إلا يوم الkhميiس khamiista unbuu u bixi jiray way yareed maalinaan khamiiseen inuu baxo wayse dhacday oo sabti isagoo baxay nabiga calayh salaam xajat lwadaac maalintuu ka soo baxay madiine maalin sabtay ahayd shaloo kaleu nabiga calayh salaam jumcadii saxaabada ugu warramay oo xajka uga sheekeeyey maa yulbisu lmuxrim baa la weydiiyey oo ka jawaabay maalintii sabtida aheedna waa soo ambabaxay rasuulka calayh salaatu wasalaam khamiista marka xadiidna waa ku soo arooray oo ah allahuma baarik bibukuri ummati yowma alkhamiis xadiidkaasna waa daciif marka waase jeclaan jiray rasuulka alayh الsalaam xadaثana cabdالlah بn mحamedi qaal xadaثana hishaam qaal akhbarana macmar can الzuhri can cabdiرaحman bn kacb bn maliki can abih radi allahu canhu ana الnabiya salى الlahu alيه wasalam kharaja waa baxay yowma alkhamiisi maalin khamiisuu nabigu baxay fii gaswati tabuk duulaankii tabuk sanadkii sagaalada hijrada duulaanu nabiga baxa kii ugu dambeeyey bu ahaa sanad ka dambeeya nabigu waa kii soo xajiyey xajatulwadaac kadibna waa geeriyooday wa kaana yuxibu wuxuu jeclaa nabiga calayh الsalaam an yakruja inuu baxo yowma alkhamiis ayuu jeclaa intaas u keenay baabu khuruuji bacda duhri duhurka gadaashiisa oo la safro iyaduna la caraabo la safro inay bannaan tahay waxba dhibaata ayna lahayn xadiidkii uu nabigu calayh salaatu wasalaam ammaanay kalahaadda oo uu weliba u duceeyey o yidhi allahuma baarik liummatii fii bukuuriha ama buurika liummatii fii bukuuriha ilaah ummadda kalahaaddeeda u barakee kalahaadda xilliga uu jidka qabow yahay dhulka qabow lagu mari karo in qofka uu fahmaysan yahay meel fog meesh uu durbo gaari karo casar badii la gaaro meeshuu rabe oo kale laakiinse in macnaheedu ma aha aan xilli kale la bixi karinoo duhurka kadib oo la baxayna waatan xadaثana sulayman bnu xarbi qala xadaثana xamaad bnu zaydi can ayub bn abi tamima can abi qilaabat اljarmi can anas bni maliki radi allahu canhu ana الnabiya salى اllahu alيh alih wasalama salaa bilmadinati magaalada madiinu ku tukaday aduhra salaad duhur arbacan afar ragcadood ila waa muqiime madiine waa magaaladiisii afar buu tukaday waa ambabaxay deena markuu duurka tukaday kadib walcashra casarkiina bidilxulayfa dilxulayfa meel la yidhaahdo miiqaatu ahlimadiina uu ku tukaday casarkii ragcatee laba ragcadood wa samictuhum markaasaan maqlay saxaabadii oo yasrukuuna ku qaydaya bihimaa xaj iyo cumradii jamiican dhammaantood isku daray oo labayk allahuma xajan wa cumra leh hadda hadalka laga fahmay kitaab alxajna waan kusoo qaadanay yasruquuna bihimaa damiirkaasi wuxuu ku noqonaya waxaan hadda la soo sheegin laakiin la fahmayo dulxulayfa la joogaa dulxulayfa haddii la joogana waxaa lagu dhawaaqi waxaa weeyaan nusuk nusukuna waa niyata dukhuuli alxaji waalcumra wey marka bihimaadaasi xajki iyo cumradoo laisku daray weeyaanoo labadiba qiraan laga dhigay way qiraameen ashaahid waxaa weeyaan bacda duhr in nabiga baxay maxaa yeele duhurkii uu ku tukaday casarkiina wuxuu ku tukaday dilxulayfa in marka duhur kadib uu baxay bay tusaysaa baabulkhuruuji aakhira shahr bisha aakhirkeeda in la baxo la safri karo xilliga bisha aakhirkeeda ehe habeenada mugdiga uu yahay dayaxe aakhirka bisha waa la safri karaa khilaafan lima limaa yactaqiduhu اljaahiliya jaahiliyadii hore waxay ictiqaadsaneed bisha aakhirkeeda in la safro inayna fiiceen fiicneen tashaawumin wax la baasaystay ahaan jirtay wax waxba kama jiro bisha aakhirkeedu nabiga safray calayhi الsalaatu wasalaam muhimmadiisana waa gutay wa qaala kurayb kurayb wuxuu yidhi mawla bna cabaas cali bna cabaasin radi allahu canhuma wuxuu ka wariyey qaal indalaqa nabiyu nabiga alay salam baa baxay min almadiinati magaalada madiina ka baxay lihamsin baqiina shan maalmood markay ka hadhay min dilqacda bisha dilqacda la yidhaahdo sidataal weeyaane markay ka hadhay ayuu ka soo baxay madiina waqadima makata makana wuxuu galay liarbaci layaalin afar habeen markay khalowna muxuu ahaa ay ka hadhay min dilxija khalowna ay ka tagtayna min dilxija afar beri markay dilxijo tagtay ayuu maka galay shan beri markay ka hadhay dilqacdana waa ka soo baxay sagaal beri ayuu u socday makiya madiina dhexdooda rasuulka sala allah aleyh wasalam qaala xadaanaa marka shaahidku waxaa weeyaan bisha aakhirkeeda hadi hamsin baqiin shan maalmood baa ka hadhay dilqacdo oo sii dhammaanayso oo shan beriba ka hadhay bisha aakhirkeedii ayuu soo baxay nabiga alayh salaam xadaثna cabdالlah بn mسلمةa عan maliki عan yaحya بn سacيidi عan cmr binti cabdiلرaحman anaha samcat caaisha radي الlahu canha tquul caaisho leh kharajna maca rasuuli الlahi salى الlaه alيه waslm nabiga maciisaan baxnay lihamsi layaalin shan habeen markay baqiina ka hadhay min dilqacda bishii dilqacda ay sii dhammaanayso walaa naraa ila اlxaja waxaan xaj aheeon ictiqaadsannahayna ma jirin bilihi xajkaa la joogaa ka koobaad bilihi xajka la joogana cumro lama aqoonin falamaa danawnaa min makata markaan makaa u dhowaanay amara rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu amray man lam yakun macahu hadyun ninkaan hadiyo wadin inuu gowraco rabo maalinta yoomu naxriga ah ninkaan wadin idaa taafa bilbeyti kacbada markuu dawaafo wasacaa u saciyo bayna safa safa iyo walmarwati marwo dhexdoodana uu saciyo dawaafulquduumkii an yaxila inuu xalaaloobo cumro ka dhigo dawaafulcumru ku bedelaya qaalat caaisha waxay tihi fadukira calaynaa yooma naxri maalintii yooma naxrigeeda ciidda ee xoolaha la gowracayo waxaa nala soo geliyey bilaxmi baqar hirib baa nala soo geliyey faqultu waxaan idhi hilibkan muxuu yahay sababtiisu faqaala naxara rasuulu llahi baa gowracay calayh salaam can azwaajihi haweenkiisii haweenkiisii mutamaticaad bay ahaayeen faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min hadyadii buu ka gowracay rasuulka calayh salaam qaala yaxya wuxuu yihi fadakartu hada alxadiida xadiidkan waxaan u sheegay lilqaasim bni muxamed qaasim bin moxamed bin abubakar oo caaisha ayay dow tahay ayaan u sheegay buu yidhi faqaala wuxuu yidhi buu yidhi atadka waxay kuula timid wallahi baan ku dhaartaye bilxadiidi bay caaisha kuula timid alaa wejhi siduu ahaa bay kugu sheegtay hadda ka hor bay siday ugu sheegtay waxba kamayna tegin sidii bay weli xifdisan tahay kugu sheegtay wey baabu khuruuji fii ramadaana bil ramadaan in la safri karo la bixi karo oo ayadana aan la tawahumi karin qofka uuna niyada gashan karin ma ramadaan baad safri kartaa oo afuri kartaa waa la safri karaa haddaad safartana inaad afurto waa ku banaan tahay faman kaana minkum mariidan aw calىa safarin facidaة min ayaamin ukar baad haysataa xadaثna عaliي بن cabd الlahi الmadini qala xadaثna sufyaan بn cuyayna qala xadaثani الزhriي mحamed can cubayd الlahi بn cabd الlah can iبn cabaasin radي الlahu canهuma qaal kharaja الnabiyu nabiga alayه الsalaam baa baxay buu leyahy fi ramadaana ramadaan bil ramadaan buu baxoo safray fasaama waa soomanaa xataa balaqa اlkadiid ilaa meel kadiid la yihahdo maka agteeda uu ka gaaro aftara waa afuray nabiga alayه الsalaam fatxu maka wey baka furashadeedii ramadaan bay kubeegtay ku beegneed oo la furtay markii lasii dhowyahay buu nabigu alayh salaam wuxuu yidhi dagaalla waad gelaysaan afurkaana inuu xoog badan oo muxuu ahaa soonka waana daciifinaya afura markii dambena waaba ku casmiyey nabiga alayh salaam oo amar buu bixiyeyba qaala sufyaan wuxuu yidhi qaala zuhriy wuxuu yidhi akhbaranii cubaydullahi can ibni cabaas wasaaqa alxadiid saasuu yidhi akhbaranii cubaydullaahi can ibni cabaas marka riwaayada hore zuhri can cubaydillahi buu ka wariyey can buu kaga wariyey haddana akhbara intaasu u keenay waadna garanaysa akhbaro iyo xadate iyo samica iyo cancano iyo waxay kale yihiin ayba riwaaya wey baabu tawdiic sagootinta qof hadduu safraayo ya waan ka tegi qaala abu cabdillaahi hada qawl zuhuriy hada qawl zuhuriy maye maad aqoon ishooyi hay hadi sheek qaala abu cabdillaahi hmm. yani zuhri baa sidaa qabay wey zuhri baa qabay inaan la safrin ramadaanka waxaase la qaadanaya warkii nabiga sala allahu alay wasalam ee dambe un baa la qaadanaya asko wadaa hmm baabu twdiic tawdiicu waa sawootinta waayo sawootintaasna musaafirkana waa ka suurowdaa inuu dadkii uu ka tagaayo uu sagootiyo oo yidhahdo macasalaameeyo yihahdo waa baxaya ogaado u yidhaahdo qofka muqiimka ehe qofka musaafirkaa sagootiyada waa dhici kartaa inuu qofkii muqiimkaae nagaa uu musaafirkii yihahdo la luqaado yihahdo aye bal arrintaasa yaa noqoto oo waxaan ku dardaarmaya taqwada ilaahay ila akhiri u yihahdo labada way ka dhici kartaa weliba hadda xadiidka wuxuu ku imaan doonaa musaafirkii safraayey oo muqiimkiisa watinaya oo u imaanaya maca salaam waa baxayaa leh wa qaala ibnu wahbin wuxuu yidhi waa tacliiq tacliiqaasna wasalahu nasaa walismaaciili yaa wasniyey isaga wax lamidana waa inoo imaan doonaa isagoo mawsuulah wa qaala ibnu wahbin ba wuxuu yidhi akhbaranii camr can bukayr camr bn dinaar can bukayr bukayr bn cabdillahi bn ashaj can sulayman bn yasaar can abi hurayrata radi allahu canhu anahu qaal bacaanaa rasuulu اllah nabiga alayh salaam baana diray fii baxin ciidan ciidan baxayo buu na raaciyo layidhi baxa faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi in laqiitum fulaanan wa fulaanan haddaad hebel iyo hebel la kulantaan hubaar iyo naafic baa la dhihi jiray laba mujrim bay ahaayeen gabadhii nabiga calayh salaatu wasalaam zaynab binti muxamedeed markii ninkii abulcaas ibnu rabiic la dhihi jiray la qabtay qaswatu bedere lasii daynayo buu nabigu shardi la galay wuxuu yidhi gabadhaydii muslimad wey adigana taxtigaada ku jirtaa gaal baa tahay weli maadan islaamin iisoo daa gabadhaas ha igu timaada madiina fasaxaysoo sii waa yahay buu yidhi markuu maka tagay wuxuu yidhi orod aabbaha aad gaadiid baa la saaray hoodajkeeda waa loo geliyey waa la amabixiyey socaa la yidhi dhaxda markay maraysaa waxaa u humbaaleeyey oo rajigii ku didiyey laba gaal hubaar mid la yidhahdo mid naafic la yidhahdo markaasi ku buubay oy kasoo soo dhacday baa dhaawac gaaray oy rafaado oo xanuun gaaray labadii buu nabigu alay slam wuxuu laga soo takhalluso in laqiitum fulana wa fulana haddaad hebel iyo hebel la kulantaan lirajulayni laba nin buu u wadaa min qurayshin reer qurayshooda samaahumaa u magacaabay haddaad lamada la kulantaanoo heshaan faxariquuhumaa nolosha ku guba binaari dab ku guba intaad qabataan wax kale kaga ceelbixi mayna dabgeeya oo shida saasuu nabiga alay slam yidhi qaala wuxuu yihi uma ataynaahu waan u nimid isdiyaariye saxaabadii ama bixi baa la gaadhay markaasaan ataynaahu u imaanay nuwadicu anaga suwatinayn ayaga baxaya wax suwatinay soo maarti annago macasalaamayna wey xiina aradnaa markaan doonaa alkhuruuja bixitaan faqaala wuxuu yidhi inii kuntu waxaan ahaa amartukum kiina amray an taxriquu inaad gubtaan ama taxriquu inatuxariqu inaad gubtaan fulana wa fulana binaar hebel iyo hebel inaad dab ku gubtaan oo shidaan oo naartaan oo dab ku gubtaan baa ina faray hadda ka hor wa ina naara naarta riwaaya kale wain istaxyaytu min allah ilahi baan ka xishooday wa ina naara naartu laa yucadibu bihaa dab wax kuma cadaabo ila allahu ilaahay iskale naarta mooyeene fain akhadtumuuhumaa haddaad nolol ku qabataan faqtuluumaa dila ayrun gawrac iska daaya Ah, waxbaha gubina carada ah, ka baxay sal la alay slam arrintaana waa ogaaday ibna naara laa yucadibuha ilaa rabnaar ilaa rab subxana wa tacaala ilahay un wax ku cadaabi kara marka wax xayawaanoo nool in la gubo ma aha qofkana cara ad u qabta darteed inaad dab ku rida maaha naam xataa gaal ahaada xarbi ah waa diiday rasuulka alayh الsalaatu wasalaam way jiraan aqwaal culimada xataa qaarkood waxay leeyihin murtadiinta iyo zanaadiqada ayagoo dab baa lagu shubayaa oo waxay qaateen hadalkii ali cali ficilkiisa radi allahu canhu ali baa saa yeelay bay dheheen laakiin cabdullahi ibnu cabaas baa inkiray oo xadiidka soo deliishaday oo yidhi haddaan aniga ahaan lahaa waan dili lahaa ee ma cadaabeen xadidka ma soo deliishaday baabu samci wa taacati liimaam in la maqlo oo la ateeco oo warkiisa la maqlo amarkiisana la fuliyo lilimaami ninka madaxda muslimiinta u ah hogaamiyaha muslimiinta in la adeeco la maqlo oon la khilaafin waxaan macsiyo ahayn lagu adeeco xadaana msdad bn msradin qaal xadaana yaxya can cubaydilahi qaal xadaanii naafic an ibni cumar radi allahu canhuma can nabi sal slm xadaana moxamed bnu sabax qaal xadaana ismaaciil bnu zakariya can cubaydillahi can naafic can ibni cumara radi allahu canhuma can اnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi asamcu waaaca inaad maqashaan ood adeecdaan ood fulisaan waxa madaxda ayna inaamrayaan xaqun waajib wey maa lam yuumar haddaan layna farinse arin bimacصiyati macصiyo hadda wax macصiya ilahay lagu caasinayo una ninka madaxda ku amraynin shay mubaaxa weeyaan amaaba shay wanaagsanba waa inaad maqashaa o adeecdaa faidaa umira bimacصiyatin haddii macصiyo la amranse qofka falaa samca maqal ma jiro walaa طaacata adeecidna ma jirto sharcan baa loo jeedaa sharci ahaan maqal iyo adeecid madax la adeeci macsiyana lagu adeeci ma jirto nabig alay الsalaatu wasalaam maxaa yeelay ilaahay amarkiisaa ka weyn wax walbaba ilahay amarkiisa laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qof makhluuqa inaad adeecdo ood raaligeliso ood rabbigii ku abuurtayna caasido wax wanaagsan maah mana banaana baabun wuxuu ku saabsan yahay yuqaatal waxaa lala dagaalamayaa min waraa waxaa la dagaalamay min waraa imaam imaamka gadaashiisa warahu horra waa noqdaa gadaal lagu noqdaa imaamka waa la difaacayo hortiisa laga dagaalama way noqon kartaa asaga gadaashiisa la dagaalamana way noqon kartaa wayutaqa bihi waa laisku dhawriise waa laisku ilaali asagaa laisku dhawri macnaha wuxuu noqon karaa ninka imaamka ee hogaamiyaha ummadda ah dagaalka la dagaalamaayo asagaa looga dambayn ah, markuu asaga iclaamiyo maslaxa u arko in ay mudan tahay in laiska celiyo gaalada weerar iyo dagaal la qaado markaa warkiisaasaa la fulina wsfir wey yuqaatalu waa la dagaalamaya min waraai imaamka gadaashiisa wayutaqa bi asagaa laisku ilaalinta waxaa weeyaan wixii awaamirtiisa iyo taladiisa iyo waxyaalaha uu reebi ayaa lagu kala dambeeya lagu kala haraya oo lagu kala hari oo qofkii dhibaato inuu geysto rabo imaamkaasaa lagu kala bixi asagaasaa marka lagu lagu dhowrsani oo lagu kala eh, muxuu ahaa dambaynaya lagu kala dambaynaya laakiin hadday ay noqoto maxsuus xisi noqoto dagaalka la garaayo oo la dagaalamayo in ninka madaxda ah horay la iska mariyo oo asaga gadaashiisa la dagaalamo waxaa weeye waaba laga fiican yahay waaba laga fiican yahayoo si ninka madaxda inta la dhawri karo la ilaalin karo waa in maarata la ilaaliyo maxaa yeele isaga jabkiisa iyo dhimashadiisa ciidankii inu jabaa ka dhalanaysa qال xdثna abu اليمن أخبرna شعيب qال xdثna abu زر أن الأعرج xdث أنه سمع أbا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رsuل ل صل سلم مqل يقول leh نحن الآkhiرuuna الsaaبقوun نحnu anaga ummadda نبi محamed daanahay alآakhiruuna kuwa u dambeeyana ummadaha waan ka dambeynay toddobaatan ummadood oo naga horeysay yaan ti toddobaatanaad nahay saabiquun annagaana horeyna xagga aakhare markii la gaaro jannada gelitaankeeda iyo xisaabta iyo arrimahaas ummaddeena ka horeynaysa bisharafi muxamedin sala allahu aleyh wasalam rasuuli nabigeena alayh salam sharaftiisa qiimihiisa darteed waa shafaacadiisa wa alisnaad sanadkaas abulyabaan ka bilaabanaya intaa xadiidka lagaga sheegay waxaa kamid ah oo matnigiisa kamida man aطaacanii inuu nabigu yidhi ninkii aniga aeeca faqad aaaca allah ilahay buu aeecay waman casaanii qofkii caasiyana faqad casa allah ilahay buu caasiyey waman yudiica alamiira ninkii ninka madaxdiisa ee hogaamiyihiisa aeeca faqad aaacanii anuu aeecay waman yacsi lamiira amiirka ninka caasiyana faqad casaanii anuu caasiyey wainama alimaamu ninka madaxda junnatun waa gaashaan yuqaatalu waa la dagaalami min waraa'ihi asaga gadaashiisi iyo awaamirtiisa iyo taladiisa ayaa lagu maarata laga dambayni wayutaqaa bihi asagaa lagu dhowrsanoo wax lagu kala dambayni fain amara hadduu amra bitaqwa allah taqwada ilaahay hadduu amro waxa uu samaynayo in amra ay taqwo noqoto oo cadala cadaaladna uu faro oo dadka cadaaladu ku maamulo fa ina lahu wuxuu leeyahay bidaalika ficilkaa wanaagsan ajran ajir buu ku heli wain qaala hadduusa sameeyo falaho ku hadlo qowlka macna ficil wey bikayrihi waxa waxaan ahayn buu sameeyo ku dhaqaaqay faina calayhi korkiisa waxaa aaday minhu waxa uu sameeyey xumaanta wasrigiisi iyo dembigiisii ayuu leeyahay wey qaala musannifu raximah llah baabun wuxuu ku saabsan yahay albayca fi lxarbi anlaa yafiru baycadii iyo muxuu ahaa mubaayacadii iyo heshiiskii oo lagu galo oo ninkii madaxda ahaa heshiis lala galo calaa anlaa yafiru inayna inaynan cararin dagaalka inaan laga cararin oo aan carar la tusin ciidanka oo bayca iyo heshiis lagu galo ballan anlaa yafiru wa qaala bacduhum qaarkoodna waxayba dhaheen cala lmowti geeri in ballan lagu galo albaycatu fi lxarbi cala almowti geeri marka dee waxaad garanaysaa calalmowtidaasi waxay adkeynaysaa calaa an laa yafiru inayna cararayn maxaa yeelay mowtka iyo geeridu laysa biyadika gacantaada maaha ee waxaa loo wadaa geeriba aad ka xigtide wax carar la yidhahdo inaadan samaynin walow dhimashaba sababba unoqotid oo dagaalkii aad ku jirtay iyo sii jeedkii aad sii jeeday iyo muqaamarada aad samaynaysay meelaha khatarta aad galaysay geeriba meeshaas haba timaado carar iska ilaali marka waxaa loo jeeda cararkaa unbaa la adkalaya liqowli llahi caza wajal baa uu daliila uu yihi laqad radia allahu can اlmuuminiin ilahay muuminiintu ka raadli noqday id yubaayicuunaka markay kula mubaayicuunaya taxta shajara baycadaas baycat ridwan la yidhaahdo waxay ku saabsaneed calaa an laa yafiru inayna cararin intaas hore aynu ku sheego ilahay markaa wuxuu uga raadli noqday oo ridihiisa ku dejiyey iyo sakiinadii xasiloonada uga raadli noqday subxaana inay ka run sheegeen ballantii iyo heshiiskii iyo baycadii ay galeen qalbigoodiina marka ay gashay runnimada inayna cararaynin markaasuu ilahay sakiina iyagana u dejiyeyoo si ay u xaqiijiyaan waxay niyoodeen yuu qalbigooda sakiina iyo xasilooni iyo degenaan iyo geesinimo geliyey xadaثana musa bn ismaaعiil qaala xadaثana juwayriyat bn asmا can naafici mawla bni cumara qaal qaala ibna cumara radi allahu canهuma ibn cumar wuxuu yihi rajacna min alcaami اlmuqbil sanadkii cumrat اlxudaybe ay dhacday ee gaaladii ay diideen inay muslimiinta cumraystaan heshiis iyo sulxi markii dambena arrinta ay ku dhammaatay intaan heshiiska una dhicin baa waxaa soo baxday mar uu nabigu alayه الsalaam cuثmaan diro yihi war orod maka tag bal oo reerka reer quraysheen u sheeg dagaal inaanu ujeedin annaga qoraysh u tag yaa waxaa soo yeedhay war ah ishaaco suuqa gashay ee mxuuha banaanka soo usoo baxday cuثmaan waa la dilay markaasuu nabiga alay sl si degdega iskugu yeehay saxaabadii geeddaa quraca hoostisaa la fadhiistay in marka aan la cararaynin dagaal baa la geliye yaa ballan lagu qaatay ah, dagaalka inaan loo kala cararin maanta marka arrintaa markay dhacday heshiiska asaga ah markii dambe ka dambeeyey dagaal la-aan baa lagu kala baxay meeshii ballan baa lakala qaatay cumradii xudaybiya sulxigeedii baa dhacay halkii baa lagu xalaalay lagu cumraystay waa la soo noqday marka sanadkii toddobaad ee ku xigay cumrat baa imaatay oo ballantii heshiiska aheyd sanad dambe inay loo ogolaan doona inay xarabka tagaan iyo maka hadday soo laabteen oo xudaybiyadii ay sanad hore beecada ku galeen iyo shajaradii meeshii ay soo mareen waxaa la isku qabtay geedkii midku ahaa war geedkii inteena saddex boqol iyo wax bay ahayd geedka asaga ahaa mise mxuu ahaa kun iyo saddex boqol dhe a kun iyo saddex boqol geedkii asaga ahaa ilaa kun iyo afar boqol waa la gersi geedka asaga ahaa ee nabiga baycada kula gallay ma kanu ahaa mise kanu ahaa qola waxay dhen kanu ahaa go waxay dhen may kanu ahaa waba ilahay baa subxaanahu watacaala ka qariyey marka tii buu ka hadlaya wuxuu ley ibn cumar rajacnaa min alcaami almuqbil sanadkii soo qaabishanaa sanadkii cumratulhudaybiya cumratulqada sanadka toddobaad yaa soo laabanayoo fama ijtamaca mina inaan laba anaga nagamida kumayna kulmin cala shajarati geedi allatii baayacnaa taxtaha hoosteeda anaga kula heshiineen baycada ku dhacday kaanad waxayna ahayd raxmata naxariis min allahi xagg alla ka hat cadamulijtimaaca iyo iskhilaafkaas inaanu garan weyno naxariis xagg alla ka timid baheed maxaa yeele adi geeda geed muuqato oo la garan oo astaamaysan oo la garanayo wata geedi mar walba laleeyahay ay noqon laheed waxaa dhici laheed in geedda ayada ah marka laiskugu imaado la yidhahdo ilaahay baa maaratay qur-aanku soo dejiyey oo nooga raadli noqday oo baycadaasa ka dhacday oo guushaasa ka dhalatayoo deena geedi geed weyn oo qiimo badan oo karaamaysan oo hadhow deena dadka juhaasha iyo dadkaan diinta garanaynin ayna caabudaan cabsi laga qabo darteed yuu ilaahi subxaana wa tacaala ximaayatan litawxiid isagoo tawxiidka ilaalinaya ayuu qalbigoodiba inay hal geeda ay isku waafaqaan yaa laga basaaray markii dambe cumar radia allahu canhu xilligiisa u arkay dad leh waa geedkanoo rajaxaya geed geedihii kamid ahna salkuba ka siibayba cumar radi allahu canhu arda ah, cabsi uu ka qabo in hadhow geedkan isagaa ah xarka la susudho oo laga dhigto data admaat ah, ti ay xarkaha susudheen oo kale gaalada kaanat raxmata min allah tafsiirkaa waa la geliyey waxaa kaloo la geliyey kaanat raxma geedda ayadaa waxay ka dhacay raxma naxariis bay ahayd min allahi xagga la ka timid ridahaas ilaahay baa degay sakiino iyo xasoolooni baa la helay heshiiska asaga iyo suxii baa ka dambeeyey markii dambena guushii fatxu maka ka dhalatay raxma min allahi bay ahayd ta horabaa fasilka hora lakin muuqda fasa'alnaa naafican naafic baan waxaan su-aalay calaa ayi shayin baayacahum nabiga calayh salaam muxuu saxaabada kula heshiiye kulama baayacooday cala almowti ma inay geeriyoodaan dhammaadaan oon soo noqonin qaala laa maya ee eh, bal baayacahum cala asabr sabir buu kula baayacooday inay sabraan calaa laa yafiru wey inaan cararayn oo dagaalka ku sabraan ayuu heshiis kula galay waxaan salaamo ka ahayn salam bin akwa xadaثna muسى بن ismاعيل تbudki qال xadaثna وhayb بن khالdi qال xadaثna cمر بن yaحyى عن cabاd بن تmيم عن cabdاللahi بن زayd radي الlahu عanهu qaala wuxuu yihi lama kana زmن الxara xilligii xarada uu dagaalka ka dhacay markii la gaaray sanaةa ثaلaaثin وasiتiin baheed lixdan iyo saddexdii hijrada xilligii mucaawiye uu u dardaarmay boqortooyada iyo wiilkiisa yaziid ayaa rag diideen arrinta ayada cabdالlahi بن xandla uu kamid yahay cabdullah ibnu xandala ibnu abi caamir ibnu qasiil malaaika uu kamid yahay baa diido oo yidhi ma yeelino intay u tageen yaziidkii la sheegaayey yay arkeen waxyaala tasarufaad iyo dhaqan aynan u bogin ayay ku arkeen madiine markay imaadeen ba waxay ku dhawaaqeen in cabdullahi ibnu zubayr ay wara u hayaan oy taageersan yihiin nimanka iyagana aan iska celinay dheheen ciidan bay diyaarsadeen yaziid ibnu mucaawiya marka ciidan buu kusoo qaaday kusoo hogaamiyey weerar baa lagu soo qaaday meel la yidhaha xaratu waaqim xaratu waaqim oo madiina duleedkeeda ah yaa waxaa ka dhacay dagaal weyn oo lagu hoobtay markaasay magaalada intay soo galeen bay haddana xaaqeen waxay ka tageen ba aan jirinba dad iyo dunye iyo rag iyo haweenba dhibaato weyn bay marka geysteen oo taarikhda ay qorto inkastoo qaarkood ay yidhaahdaan xogo buunbuunina ku jirta laakiin xaradaas inay dhibaato badneed oo khatar badneed qaarna waa soo maray oo dhibaato badan ay geysteen wax muuqda oo adila saxiixa ay kusoo arortay wey biqadri nadar mubaalaqaad iyo ziyaadaad lagu daray allahu aclam laakiin waa jirtaa guud ahaan wuxuu leeyahay markaa لما kاaن زمن الxر markay ahayd أtاahu waxaa u yimid atin cabdاللahi بن زaydki صaxaabigaaba waxaa u yimid qof ba u yimid faqاaل wuxuu ku yihi qofkii u yimid iنa بنa xandلة ninkii ina xandل ahaa cabdاللahi بن xandل l dhihi jiray xandلna xandل بن abi caamir buu ahaa markaan soo maray ninkii malaa'igta ay dhaqaysay qaswaةu أxud isagoo jinaabo qabu dagaalkii galay oo qamiis ka gaari waayo orday markuu deena shahiidayba weliba abu سufyaan baa dilay dheheenoo nin xandل la yihahdo beder lagu dilay wuxuu yihi xandل بxandلة xandalihi disheen xandalahana ugu aaray buu yidhi markaa malaa'ig baa dhaqday ninkaas wiiluu dhalay baa hadlaya hadda ina ibna xandala cabdullaahi bnu xandala yubaayicu naas dadkiiba wuxuu bayca kula galaya oo heshiis calal inay dhammaadaano maanta aan lasoo noqoninba iska celiya nimankaa ka soo duula xaggaas shaam faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu zayd laa ubaayicu calaa haada arrintaas oo geerida ah la mubaayacoon mahayo axaddan qofna kula mubaayacoon mahayo bacda rasuuli llahi nabiga gadaashiis sala allah alay wasalam marka nabiga inay kula mubaayacoodeen baa laga fahmi karaa laakiin waxaan nabiga ahayn inaan calal mawti kula mubaayacoodo dagaal alla oga wuxuu yahay aniga arrintaas ma yeelaayo bu yidhi xadaana almakiy bn ibrahim qaala xadaana yaziid bin abi cubayda can salma radi allahu canhu maxaa la yihahda sanadkaas ya hulaafiyaad wey yaa sheegi kara midku ahaa wey naajir ma jooga haya sooda kii tagnaada waaya qaar baa lakin mukararahoo laba jeer soo noqda ayib qaala wuxuu yihi baayactu الnabiya salى الlahu alيه wasalam nabigaan la mubaayacooday uma cadaltu ilaa dili shajaratin markii baycat ridwan baa laga hadlaya xudaybiya markaan baycadii galay baan intaa iska tegay baan geed meeshaa hooskii iska fariistay bu yihi ilan saf baa lagu jiraa nin nin baa dadka loo gacan qaadaya oo baycadii loo gelaya falamaa khafa naasu ciidankii markuu yaraaday nabiga la mubaayacoodayey buu qaala nabigu yihi yabna alakwac inaku wacow alaa tubaayac miyaada mubaayacada gelayn qaala wuxuu qultu waxaan qad baayactu ya rasuul allah baycada waan galay oo waan heshiiyey isigi waan kula galay way dhacdataydi qaala nabiga wuxuu yidhi waa idan mar kalena mar kalena imaw ragga lamid midkiidi asaga wuxuu ahaa wuxuu ahaan jiray dagaalka markii la gelaayo wuxuu qaadan jiray araajil waraakib ninka lugta ku dagaalami iyo ka faradka ku dagaalami labadaba qaabkood buu dagaalami jiray walidaalika haniimada markii la qaadanayo waxaa la siin jiray sahmun faris qof faris aho farasfuula dagaalka yaa animadiis qaybtiisa la siin jiray marka waxaa li adiga tii raajilka haddaad ku baycadi gashay tii fariska uma baa layidhi wa ayضa fabaayactu haani mar labaad faqultu lahu waxaan ku idhi buu leeyahay qultu waxa leh waa mawlihiis yaziid bin abi cubayd oo mawlihiisia y wuxuu leeyahay ya abaa muslim abaa muslima waa salama calaa ayi shayin maxaad kula mubaayacooteen calaa ayi shayin kuntum tubaayicuuna yoma idin qaala wuxuu yihi cala lmowti geeri salama radi allahu canhu inuu macnaha ka hadlaayo alla yafiruudaas ay ku dhawaaqeen oo haddi haddaan la cararinin ilaa geeri unbaa meeshaasi unbaa kaa saari karta waa soo geli karta ama mehe asaga si gaara si gaara waxaa lagula magacood cala lmowt qala xadaana xafs bn cumar qala xadaana shucba can xumaydin qaala samictu anas radi allahu canhu yaquul kaanat ilansaaru ywma alkhandaq maalintii dhufayska ee qaswat laxzaab nimanka reer ansaareed ee sooru waxay ahaayeen taquulu kuwa yidhahda markii dadki qodayeenba waxay dhahayeen nabiga calayh salaam bay niyad u adkeenayaan inaynan maaragtay inaba haba yaraatee ku jirin wax nidaamo iyo shallayto ah naxnu aladiina baayacuu muxamadan cala aljihaadi maa xayiina abada nusakfar badan waxaa jirta macnaha riwaayaad kala duwan baa jirta cala aljihaadi cala alislaami maa xayiina maa baqiina waa iskuwa macno yaan kula mayacoonay abadan weligaano cala aljihaadi marka cala aljihaadi wa cala alla yafiru inayna cararin faajaabahum الnabiyu nabiga waa u jawaabaya alayه الsalaam nabigana u jiibinaya faqaala wuxuu dhahayy allahuma laa caysha ilaa caysh اlaakhira faakrim ilansaara wاlmuhaajira ayuu lahaa nabiga alayه الsalaatu wasalam hadalkaas rajciga ah gaay hadda lama dhigi ka nabigu uu bilaabay alayh الsalaatu wasalaam oo wama callamnaahu shicra nabiga shicra ma aqoonin laakiin abyaad hadalla waxaa jira sidiisaba isku toosi ayaa jira oo shicir ahaan u ekaani ama sexi ahaan u ekaan allahuma laa caysha noolal ma jirto ilaa caysh اlaakhira aakhira nolosheedoon ba wax lagu daala ah baaqi ah nicmadeeda ay daa'im tahay barwaaqadeeda xumaanoo dhanna laga dheereeyey faakrim ilansaar ansaar karaame daaru lkaraame gee wlmuhaajira waakrim ilmuhaajira muhaajiriin daar karaame xadaana isxaaq bn ibraahim qaala samica mxamed bn humayl can caasim can abi cuثmaan can mujaashici radi allahu canhu qaal ataytu nabiya nabigaan u imaaday buu leeyahay mujaashic sala allahu alيh ali wasalam ana aniga iyo akhi aki walaalkiisna mujaalid baa la dhihi jiray mujaashic iyo mujaalid baa la kala dhihi jiray marka aniga ah, walaalkay mujaalid ayaa nabigu u imaano faqultu waxaan idhi baayacna nala mubaayaco oo cala alhijrati muhaajiriinta rabnaan ku darmano ee hijradii nagula mubaayaco waa intii maka la furtay wey faqaala nabigu wuxuu yihi madat ilhijratu liahliha hijradu waxay u tagtay liahliha ehelkeedii dadku ilahay u qoray qabla fatxu makay fureed in lasoo haajiyo madiina laisku aruursado ciidanka muslimiinta la xoojiyo hadda makaabaa la furtay oo makaaba la rabaa in muslimiinta ay xoojisee madat ilhijratu liahliha faqultu waxaan idhi calaama tubaayicunaa marka baycaan diyaar unahay iyo heshiise maxaan kuwala mubayacoonaa qaala nabigu wuxuu yihi cala islaam islaamnimo inaad xoojisaan waljihaadi aad difaacdaan oo ujihaadaan taanaan baycada inuula gelayaa bu rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam wallah aclam bilah tawfiq sal allah waslam ala nabina mxamed